الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب المزارعة بشطر ونحوه wuxuu ku saabsan yahay almusaaraca mucaamaladaas musaaracada la yidhaahdo oo macnaheeduna ay tahay ama suuradeedu in dhulkii qofka lahaa ee beerta lahaa naam ala salaam eh, eh. ya aye aye insha allah ayb almusaaraca bishatri wa naxwihi musaaracada qofkii beerta lahaa ama dhulka qof ka shaqeeya ay heshiiyaan oo xooggii lahaaba asaguna uu dhulkii iyo beertii lahaado laguna heshiiyo waxaa ka soo baxaya beerta bishatri nis in loo kala qaato iyo wanaxwi wax uun lamidahoo beerta waxaa ka soo baxaya qeyb kamida bithuluthi wاrubuci saddex meeloodoo meel baad leedahay afar meeloodoo meel baad leedahay beerta ka shaqee dhulka anaha iskale beerta adiguna waxaad leedahay xoog iyo shaqadaad leedahay musaaracana waa la yidhaahdaa mukhaabarana waa la yidhaahdaa wax yaroo farqiga udhaxeeya oo hadduu qofkan khabiirka ee beerta yaqaana uu abuurka keenana mukhaabara la dhihi haddii qofka dhulka lahaa uu keenana musaaraca la dhihi laakiin macnaha waa iskaga mid xagga shaqada oo nin dhul leeya nin xoog unbaa shirkoobay waxayna ku shirkoobeen dhulka inkay markii laga shaqeeyo wixii ka bixi doona in loo kala qaato waxa lagu heshiiyey oo ah ama thuluth ama rubuc in loo kala qaato taasaa marka waxaa la yidhaahdaa almusaaraca walmukhaabara kiraau lardi bibacdi maa yakhruju minhaa waxaa ka bixi doona wax ka mid ah in dhulkii uu kiraysto oo masale marka culimmadu ay isku hayaan oo khilaaf dheer uu ka taagan yahay qaar waxay leeyihin haduu shaygu macluum yaha oo la garanaayo dhibaato ma leh laakiin wixii mukhaadaro iyo qarar iyo garasho la-aan iyo ku sugan oo qofkan laga yaabo inuuba xooggiisii meel cidlaaba ku dhaco sida inoo imaan doonta xadiista ayay ku kala tageen musanifkaaba inoo faahfaahin doone waxba wa qaala qays ibnu muslim wuxuu yihi qays ibnu muslim alkuufi wuxuu yihi kana xaq u yar durka an abi jacfar abi jacfar wuxuu ka wariyey abu jacfar الbaqir mحamed ibnu عaliي ibnu xusein ibnu عaliي ibn abi طaalib albaqir laqabkiisa baqir baa lihi jir abu jacfar الbaqir qaala wuxuu yihi ma biاlmadinati magaalada madiina kamid maaha ahlu beytin reer meel degan oo ahlu beyti hijratin guri muhaajiriinta ah ka mid ma aha yani qof qaws reer muhaajiriin ah ansaar iyo muhaajiriin bay uqaybsami jiren reer madiina dadka deganaa marka dambe reer ahlubeytkii reer hijradii muhaajiriinta ahaa qaws kamida ma jiro ilaa yazracuun ah, musaaracay isticmaali jireen cala thuluthi warubuci in dhulkaasi waxaa ka soo baxaya saddex meeloodoo meel ay qaataan warubci afar meeloodoo meel inay qaataan ma baabilmadiinati ahlu beyti hijra guri muhaajiriinta ay leeyihiin oo magaalada madiina ah ma jirin ilaa yazracuuna ahlu beytkaasi waxay abuuran jireen cala athuluثi warubuci saddex meeloodoo meel afar meeloodoo meel wax ka soo baxayo yaa laleeyahay qaado dhulkii inta kalena askare shaqaalihii wazaaraca afartaa waa midda koobaad ta labaad wuxuu leeyahy bukhaari wazaaraca caliyu wasacd bnu maliki wacabdullahi bnu mascuudi wacumar bn cabdilcaziiz wاlqasim wcurwa waalu abi bakrin waalu cumara waalu caliyi wibnu siriin intuba musaaraca way isticmaaleen oo dhulkii inay qof intay geliyaan waxa ka soo baxaya ku shaqee way way ka dhacday wa qaala cabdالraحmaan wuxuu yihi ibn اswad oo aahar saddexaade kuntu waxaan ahaa ushaariku cabdالرaحmaan ibnu yaزيid fi الzarci waxaan kula shirkoobi jiray oon shirko aan ahayn cabdiraxmaan ibnu yaziid adeerkii wey cabdiraxmaan ibnu aswad aswadkaasaa ina yaziid ah cabdiraxmaankana waa ina yaziid marka aswad ibnu yaziid iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid bay ahaayeenoo cabdiraxmaan ibnu aswadkaa adeer loo yahay marka calqaba iyo cabdiraxmaan ibnu eh, muxuu ahaa ibnu yaziidkan iyo aswad ibnu yaziid iyo yaas ahayn ilmo yaziid wuxuu leeyay marka kuntu ushaariku cabdiraxmaan ibnu yaziid fi zarci zarciga iyo beerta yaa shirka ku ahayn shaahidkii marka awey wixii loola jeeday musaaracadii kama muuqato marka riwaayada xoogow ama afartan way yar go-an tahay imaam النasaaئي raximah الlahu taعaalى baa soo saaray min طariiqi abi isxaaq cabdiraحmaan ka warinayo ibn yaziidkan cabdiraحmaan ibn aswadkan uu ka warinayo kaana camaaya yusaaricaani bالثuliثi والrubci wa ana shariikahuma saasuu ley wa ana shariikuhumaa o shariikahumaa naam kaana camaaya labadaydii adeer waxay ahaayeen yusaaricaani biuluثi warubuc saddex meeloodoo meel afar meeloodoo meel bay beerta ku kale qof kula heshin jireen waana shari ana shariikooda ahaa maasbaa lahan beerta buu leeyahy marka shirkadiin ahaayeen bu halkan kugu caddeeyey laakiin mucaamaladii musaaracadeed riwaayada nisaa baa ku caddaysay inay isticmaali jireen musaaracada uluث iyo rubuc waxa ka soo bixi doona dhulka ayadana saas kuu sugay aartan bukhaari wuxuu ku aruurinayaa sida lagu yaqaano markii baab intuu kuu turjumeeyo kuu sheego cinwaanka kadibna aar fara badan uu soo aruuriyo intaaban la gaarin xadiidii mawsuuladeeda marfuucadaheed madhabkiisiibuu ku qarinaya madhabka asaga uu ku tegey iyo masaladan wuxuu ka qabo ayaa laga fahmayaa inay tahay jawaazu musaaraca musaaracadu inay banaanta wacaamala cumar naasa cumar ibn khadaab wuxuu la mucaamilay annaasa dadka inay beeraha oga shaqeeyaan wuxuu yidhi calaa in jaa calaa shardi buu kula heshiiyey in jaaa cumaru bilbadri hadduu cumar abuurki keeno dhulkii asagaa iskale abuurkiina waa keenay min cindii artiisu ka keenay falahu shatru waxaa ka soo bixi doona beerta misbule wain jaa-u hadday keenaan dadka cumaasha ula heshiinaayo shaqaalaha shaqaalaha bilbadri haddii abuurka ayaga keenaanna falahum kada intaasay leeyihiin marka ma sheegin uluaan baa soo arortay inay loo kala qaato iyo ulu ayaduna musaaracadii bay caddaysay iyo jawaaskeeda iyo banaanaanteeda wa qaala xasanu wuxuu yidhi xasanu lbisri laa ba'sa dhib ma laha an takuuna alardu dhulku inuu u sugnaado liaxadihimaa labada qof ee macaamilaya ee wada shaqaysanaya midkood dhulku inuu leeyahay oo fa yunfiqaani jamiican labadoodaba ay deen dhulkii maalgeliyaan yunfiqaan dhulkii ay nafaqeeyaan oy maalgeliyaan nusakda qaar waxay qorayaan fa yantaficaani jamiican laakiin fa yunfiqaana ka fiican dhulkii laga wada shaqeeyo oo mid xooga geliya iyo mid xandho geliya iyo mid abuurki iskale la wada galo famaa kharaja waxaa ka soo baxadeenna kadib fa huwa baynahumaa dhexdooda u ahaado dhib ma laha taasoo xasan basrina yidhi wa ra'aa daalika zuhriyu moxamed ibnu muslim azuhri asaguna sidaasi xasanubisri ayuu asagana qabaa oo ku tegey wa qaala alxasanu xasanubisri soo noqoyo wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma laha an yujtana alqutnu cudbiga ama suufka in lasoo gurto calaa nisfina lagula heshiiyo suufka beeraha suufkaa soo gurideeda marka lasoo gurayo qofka lagula heshiinayo in la yidhaahdo maxaa muxuu ahaa beertan gur goynta la goynayo wey kadib deenna nis baad leedahay waxaa soo bixi doona nis an yujtanaa alqudnu calى nisfi in lagu heshiiyo ilan qudniga iyo suufka soo guridiisu shaqu u baahan yahay iyo aqoon iyo macrifo walidaalika waxay dhaheen maxay ku mahmaayeen salhaya salhaya suuf jiida maxay ta macneedu ya suufka haddaad fiida hore qabato sulluq waa kala daata soo salkeena qabato wey waka marka wuxuu leeyahay yujtana alqudnu calى nisfi wa qaala ibraahim wuxuu yihi wa ibnu siriin wa caطaa wاlxakam wالzuhri waqataada raggaas waxay dhaheen laa ba'sa dhib ma leh an yucطiya inuu siiyo qofkan athawba marada inuu qof u dhiibo bihuluثina uu kula heshiiya saddex meeloodoo meel aw rubuci afarmao meel iwa naxwi wax lamida hadda waxay gashayba dharkii bay gashay thawbkanna waxaa weeyaan bimaa ya ilayhi baa loo jeedaaye mara ma aha ee waxaa weeyaan waa dun duntii baa waxaa loo dhiibaya dadkii falkin lahaa ee ka shaqayn lahaa ee dhabi lahaa ee kaee muxuu ahaa dunta ayadaa dharka ka dhigi lahaa dhar baa laga dhigaya dad baa loo dhiibi waxaa leeyahay duntan qabsada fadhiistan halkaas waxaad ka soo samaysaan gooyaal iyo mariya iyo dhar ka sameeya waxaad leedihiin waxa ka soo baxa oo dhar oo ah, dharnimo usoo baxa saddex meeloo meel afar meeloo meel baad leedihiin saasa lagu heshinayaa laa ba'sa an yucdiya thawba ay khuyuudu thawbi marada dunteedii laga samaynayo biuluihi aw rubuci wa dhib ma leh qaala macmar wuxuu yihi ibnu raashid ilasdihi weeyaane laa ba'sa dhib malaha an tukra almaashiyatu in maashiyadii la kireeyo cala thuluthi warubci ilaa ajali musaman lagu kala kiraysto ah, waay soo saari doonto ahaataya iyo ayada laftirkeeda qofka raacaya hay ahaataba in ayadana sidaa lagu macaamilo oo uluثi rubc lagu kala qaato dhib male muddana la samaysto la ogyahay macluuma intaasoo dhan oo ahara alimaam الbukhaari raximah الlah wuxuu soo arooriyey musaaracadu inay banaan tahay in dhulka qofku ka shaqeeyo waxa ka soo baxayana wax ku yeesho qaala xadaثana ibrahim بn اmundir qaala waa madhab madhab jira wey madhab kalena waa ka soo horjeeda arrintaasi malaha ma jirtu leeyahy oo naha rasul lah can اmukhaabara iyo can اmusaaraca iyo kiraa ardi bacdi ma yakruju shay majhuul ah iyo intaa adaa iskale intaana ay abuur iyo waxaasi wax jira maaha bay leeyihin xadiis baa ku soo aroorta o imaan doonta mawsuul oo marfuuc ila nabiy sal l slama nabiga loo kor yeelay xadaثana ibrahim bn mundir qaala xadaثana anas bn ciyaad can cubaydillaahi can naafic cubaydillahi acumari can naaficin mawla bna cumar ana cabdاllahi bn cumar radi allahu canhuma akbarah ana nabiya salى اlah alيه wasalam caamala khaybara magaaladii khaybar la dhihi jir dhulkaa khaybar la dhihi jiray oo beero iyo geerotimireed iyo lahaan jiray oo yuhuudda ay marka hore gacanta ku hayn jirtay markii yuhuuddii laga qabtay oo muslimiinta ay ku soo wareegtay ayagiibuu la macaamilay bishadri maa yakhruju minha waxaa ka soo bixi doono oo midhaha niskeed inay qaataan min hamrin hadday tahay himaar waa musaaqaadkii ow zarcin hadday tahay zuruuc waa musaaracadii ilan beertu laba u qaybsamaysa midna waa beer taagan oo basaatiin baa la yidhaahdaayo musaaqaad baa la yihahdaa midna waxaa la yidhaahdaa musaaraco waa beertan caadigahe la abuurtay gelaydii iyo masagacaddaydi iyo waxyaalaha yareerkahe sabuuladii waxaas leh taas ayada waxaa la dhaha zarci baa la yihahdaa marka hadday noqoto beerti taagneedageed timireedeed waxaa ka soo bixi doono oo midho oo timira yaa misleediin hadday noqoto wax kalood ku abuurtayn oo xubuub ah oo midho ahna waxaa ka soo bixi doona ayaa iyaduna misleediin bishadri maa yakhruju minha min hamrin aw zarcin laba madhab laba masalo laba mas'alo ayuu ka oofsaday meeshan xadiidka oo masalada koobaad waa masalatu lmusaaqaat musaaqaadkuna waxaa weeyaan geedan geed beertan beergeedeeda ama cinabkaa ama geed nakhiisha ah culamada waa isku hayaanoo imaam shaafici wuxuu leeyahay nakhiishii khaybar waxaa la raacinayaa canabkana waa la raacinaya karamkaa la raacini kuwa waxay leeyiin maya nakiisha maa lagu kaaftoomi kuwana wax alla wixii lamid aho basaatiinahoo geedale oo beergeedeeda oo dhan baa la raacin bay leeyihin waa musaaqaad jamhuur ahlulcilmina waxay qabaan inay banaanta taas oo masalada khilaafka iyo buuqa badan ka jiraba kuma jirto musaaqaadka waa beer maxaa yeele la arko oo geedkeedii la arko midhihii unbaa un wax laga sugaayaa un waxa ka soo bixi doonun baad markaad fafashood warwaraabiso oo daaweyso ood ilaaliso maalmo kadib milihii bay soo daynaysaa midhahasaad wax ku leedahay taa waxba dhibaata ma laho nas waxaa ku ah xadiidkan musaaqaadka nabiga alay salaam uu khaybar koladan la yihahdo kula heshiiyey laakiin abu xaniifa diidan raximah llah wuxuu leeyahay waa mucaamalo qof uu shaqaynaayo bishayin majhuul wax macduum ah oo majhuul ah oo inuu soo bixi doono in kale aan war loo helin buu ku shaqaynaya xataa musaaqaadka ma banaanu ley abu xaniif raximah llahu tacaala marka waxaala lagu radiyeen waxaa ka mida ah kow waa qiyaas fii maqaabili nas nas baa ku yimid musaaqaadka ku cad marka qiyaaska asaga aheed macduum iyo muxuu ahaa majhuul iyo aad oga qiyaasanayso meesha maba yaalaba xadiid baa meesha yaala qiyaas ma yaalo laba waxaa jira wax macduumo haddana banaama shareecadu ay banaysaa jira in lala tacaamulo ka bayc اmudaaraba wa bayc ijaar mucaamalat ijaar ijaarka qof baad wax ka ijaarani manfacada waxaa asagaed ijaaratay waxaad ku samayn doontana macduum wey lama hayo gurigaasaan iga karayso lacagti baa sii shubaysaa waxaa weli manfacadiisiba aan soo bixin iyo shaqadaad ku qaban lahayd ayaa kasii kiraysan waana bannaan tahay mudaarabadana inaad qof tirahdo xoolaan hoo ku shaqe ribaxa ka soo bixi doonaan wada leenahay inaad tiraahdo ijmaacu lumma weeyaan waa isku waafaqsan yihin oo khilaafkama tahay inay bannaan tahay waana shay macduumun gacan lagu haynin marka tanna waa taasoo kale abu xaniifa lagu radiyey raximahu llahu tacaala amaa musaaracadu ayadu khilaaf weyn baa ka taagan bale nusuusta waxay ku caddahay daahirkeeda in xadiiu raafic baa inoo imaan doonee manhiyu canhu ay tahay laa siyamaa shay majhuula hadday tahay raashinkanaan ku siin doonaa ama lacagtanaan ku siin doonaa ee ku shaqee hadday tahay dhib ma leh laakiin waxa ka soo bixi doona ama intaa i abuuro intaana adi abuuro taasaa muran weyn ka taagan yahay naam ana nabiya sala allahu alayh wasalam caamala khaybara bishatri maa yakhruju minha waxaa ka soo bixi doona nis min hamrin himaara hadday tahay beertu basaatiin ay tahay oo waa musaaqaadkii aw zarcin hadday zuruucta zuruucaho wixii abuuroo la abuuray fa kaana yucdi aswaajah nabiga calayh salaatu wasalaam haweenkiisuu siin jiray miata wasqin boqol wisqi wisqigana waxaa weeyaan waa wasnu situuna saacan halkii wisqiba lixdan suus ayuu qaadaa marka waa zakadan kusoo marray laysa fiima duuna khamsati awsuqin sadaqa shan wisqi markii la gaaro beerta ka gooda zakada waajibtaa marka nabiga calayh salaatu wasalaam beerihii khaybar iyo fadeg wixii ka soo baxayey ayuu reerkiisa nabiga alayه slam sanad waxay cuni lahayen bu usii jibnaynay qaarra timirhaan baa ugu dhigayey qaarra shaciir iyo qabandi ayuu nabiga alayه salam usii dhigay waa banaan marka reerkaada waxaa soo socda waktiga soo socda inaad usii taamiiniso ood nafaqadooda iyo biilkooda usii tiiriso waxba dhibaataa ma laha tawakulkana kama hor imaanayso tawakulka iyo tala saarashada allana ka hor imaan mayso naam <clears throat> fakaana yucdi aswaajahu miata wasqin boqol wasqi oo ritirar buu nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu haweenkiisa siin jiray amaanuuna wasqin tamrin sideetan wasqi wuxuu ahaa timir baheed wa cishruuna wasqin labaatan wasqina shacirin waa qabandi faqasama cumaru markuu nabiga dhintay calayh salaam xilligii abubakar saasi ku socotay xilligii cumar markii la gaaray buu damcay inuu yuhuuddana meesha ka saaro dhulkii ay ka shaqeynayeenka shaqaynayeenna in la qaybiyo oo ninkii beer ahaan iyo dhul ahaan u qaadana intiisa in loo gooyo sahmigiisa kii raba in loo gadana in maaragtay ama gacanta loogu hayana ina gacanta loogu hayo sidaasay marka yuu usoo bandhigay haweenkii nabiga alayh isalaatu wasalaam marka wuxuu leey waqasama cumaru baa qaybiyey khaybara fakhayara aswaaja الnabiy nabiga haweenkiisa sala اla alay slam buu khiyaar geliyey an yuqdica lahuna inuu u gooyo min almaai biyihii iyo walardi dhulkii inuu iskugu gooyo oo xogow beer ah oo biyaheedina uu maarata haysataa qofkii raba in loo gooyo in loo jaro oo la yihahdo intaas adig sahmigaada biyihii ku waraabin lahaa iyo durdurkii ishiina wataas intaa ku bax waa qofkii raba o mase yumdiya inuu socodsiiyo lahuna haweenkii nabiga calayh salaam calaa maa kaan sidii ay ahaayeen oo ayaga biilkuna ay sugaan waxa soo bixi doono una ay sugaan kadib deena biilkooda un raashinkoodi hadday timir noqoto iyo hadday qabandin noqoto in loo keeno waxba dhulla ayna sheeganin labadaa miduu yeela la yidhi fa haweenkii nabiga waxaa ka mida man ikhtaara alarda qaar dhulkii doortay oo yidhi aniga booska aniga dhulka aniga iyo beerahaan marno ola wareegno wa minhuna haweenkii nabiga waxaa kamida man ikhtaara alwasqa qaar yidhi maya raashinkii iyo awsaaqdii nabiga uuna siin jiray raashinka uu noo keena anaga beer faraa lama gelayne wa kaanat caaishatu radia allahu canha waxay ahayd ikhtaarat ilarda kuwii dhulka doortay bay ku jirtay waxay taa dhulkayga fartaa laga saaro anigaa tasarufaya adoo saa raba maarata u xadiidkan markaa wuxuu cumdo u yahay man ajaaza almusaaraca walmukhaabara musaaracada iyo mukhaabarada dadka yidhi way bannaan tahay cumdadooda iyo tiirka ay ku tiirsan yihiin wey xadiidka isaga litaqriiri nabiyi sala allah aleh wasalam nabiga arrintaa ayadaa qarirayoo sugay sidaasayna ku socotay xilliga abubakar ilaa waktiga cumar radia allahu canhu wa uu yahuud meesha ka saarayo dharkii uu yidhi dhulkiis dhulkiina ma qaadanaysaan mise raashindu baad naga sugaysaan marka xaaladaasay marka u daliishadeen qolada leh almukhaabara muzaaraca way bannaan tahay qolada kale waxay leeyihin war masaladan khaybara musaa musaaraca iyo mukhaabara midna shaqa kuma leh waxaa weeyaan waa musaaqaat masale la yihahdo wey oo geedan geetimireeda iyo cinabka iyo geedahan basaatiintaa unbaa qofkii waraabinaya ka shaqeynaya ceelkeedii waxeeda shubaayey ayaa waxa ka soo bixi doona wax kuleh taasaa bannaan laakiin beertan abuur waxa ka soo bixi doona ya ku leedahay mukhaabara la yihahdaaye ma banaana midda ayada loona karo amaa masaladan xadiidkan oo zarcintan cadafkaa lagu cadfay zarciga amaarta lagu cadfay waa iska taabic wey wataabicu taabic qaacidadaas ilayhim yajuuzu bitabaciyati maa laa yajuuzu istiqlaalan haddii beertu ay tahay beer basaatiinahoo geetimireed iyo cinab iyo ay tahay meelo bayaadoo cadcadoo ka banbanaanna xogow digir iyo mise gacadda iyo geley wax lagu abuurto midda ayadaa waxay raacsan tahay musaaqaadkii bay raacsan tahay ee masale mustaqiloo xugun gaara ah ma laakiin dhulkii oo sidiisa iskaga banaan yaan mukhaabar ahaan iyo musaarac ahaan u isticmaali waxa ka soo bixi baan wax ku leeyahay taa ayada ma banaana binasl xadiid ilaati xadiidka soo socdaana caddaynay halkaasi marka kala baxeen ayb qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabun idaa lam yashtarid isiniina haddaaman sanadiyaalba una shardisanin fi musaaraca musaaracadii oo qofkii aad leedahay aad leed dhulka ka shaqayso oo waxa ka soo baxay wax ku leedahay wax muddaba haddaaman loo xidhinba way iska banaan tahay hadaa muddaba loo xirin oo tiraaya dhulka wakaa ka shaqayso markay kula noqotay inaad ka saartana waxaad leedahay iskaga bax iskaga bax baad leedahay laakiin haddii muddo ay laheed musaman ah muddadaa iyadaheed ilaa ay ka dhammaato waa inaad u kaadisaa haddii aad tiraahdo iga bax waxaadii wuxuu xaqu leeyahay inuu dhulka wixii ku yaalay loo sugay ilaa uu ka goosanayo laakiin culammada qaar baa waxay leeyihiin baab lijaara iyo isku bedeli baab ijaara isku bedelaysaa dhulka waxaa asagay hadda saaran qofkan isagaa ka goola ma dhihi karo lannahu cirqun aalim maaha laysa licirin aalimin xaq baa soo arorta meesha ninkan dulmi kumuna gelina ijaare iyo heshiis iyo wuxuu ku galay ballanbu ku galay heshiis bu ku galay haddaad aad soo hinguriyaysato daba inaad ka saarto sug beerta la gooste laakiin ma bixinayaa kiro mise ma bixinaya masaleah oo culamada qaar shaaficiyada ay qabaan inuu kiro bixini oo xagga baabulijaara isku wareejinaysa ayib xadaanaa musadad bin musarhad qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alqaaan can cubayd illaahi alcumari qaala xadaanii naaficu can ibni cumara radi allahu canhuma qaala caamala النabiyu salى الlahu عalيه وalih waslم nabigaa wuxuu la macaamilay oo shaqo siiyey khaybara khaybar bu wuxuu kula macaamilay yahuuda khaybar yahuudi bishadri maa yakruju minha waxaa ka soo bixi doona niskiis min thamrin hadday noqoto himaar hayay ku noqonaysaa himaarta min atamri musaaqaadkii bay unoqonaysaa aw zarcin zuruucdana musaaracadii mukhaabaradii u noqon qolada qabta marka waan sheegnay way deliishanayaan kuwan kalena waxay leeyihin aw zarcuntu waa taabicun lihimaar taabic wey way raacsan tahay musaaqaadka hadday raacsan tahay mukhaabaradu dhib ma laha ee inay keligeed ay tahay baa la diidan yahay halkan marka turjumada xadiidka iyo meesha iska waafaqaayaan xaggee wey caamala الnabiyu khaybara bishadri maa yakruju minha wax muddo oo sanadkaa iyo sanadkaasaan kala baxaynaa ee muddada muddadaas muuna sheegin rasuulka calayh الsalaatu wasalaam cadamu dikri e, sana sana hadduuna sheeginna shardi inaan ahayn bay tusaysaa in sana la sheego waan mari doonaa inuu musanifka baabaysan baabaysan doono xadiid soo socdo baabisan doon idaa qaala rabu lardi uqiruka maa aqaraka allaahu walam yadkur ajalan macluuman buu ka keeni doonaa intuu ilaahay inii qadaro ama intaan anaga doonno ayaad ku jiraysaan oo beerta ka shaqaysanaysaan iyuu iska dhihi karaa laakiin wax muddaa ah inuu sheego waxba laazim aha baabun xadaana baabun tarkalfasli baa la dhahaa turjumada hore unbuu waafaqsan yahay oo la macno yahay xadaanaa cali bn cabdilaahi almadini qaala xadaanaa sufyaan qaala mr wuu amr bnu dinaar wey sufyanka ibn uyayn wey qultu lidaawus daawus baa waxaan ku idhi daawus ibnu kaysaan alyamani low tarakta almukhaabara daawus wuxuu ahaa mukhaabaraduu qabay ku tegey ibnu cabaas buuna ka qaatay ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo sidaasay ku tageen in mukhaabaro ay bannaan tahay kadib ibnu cumar ba aakhir cumrigiisii intuu ka shakiyey xadiidkii raafi ibnu khadiij ayuu ka istaagay waan mari doona insha allah marka wuxuu leeyahay daawus binu kaysaan buu u yimi camr binu dinaar wuxuu ku yidhi low tarakta almukhaabara warnima mukhaabaradan kiraau lardi bibacdi maa yakhruju minha in dhulka aad waxa ka soo bixi doona aad ku shaqayso ama aad qof ku shaqogeliso arrintaa waa wax majhuula oo la garanayno macduuma qofkan asagaa a ah khasaari kara adaa khasaari kara waxaa loogan weeyaano macluumulcaaqiba culubtiisa aan la garanayn maa faraha ka qaadi fa inahum yazacamuun dadku waxay sheegayaan iyo saxaabadii laga soo wariyey taabiciintii ana nabiya sala allah alay slm nahaa canhu inuu reebay nabiga inuu reebay mukhaabaradii bay sheegeen yacumuuna manaa yaquuluuna wey wayukhbiruun naam qaala wuxuu yidhi daawuus ey camar war yaa camarow eeda waa xarfunidii weye camarow camar binu dinaar inii anigu ucطiihim waan siini dhulka wareegi ka shaqaysani wa uciinan waan oo u oo inaan qofka asaga wax ka helo oo kabarwada iyo xoog maalkaa wax ka helaaman rabaa oo icaano iyo kaalma iga tahay wa ina aclamahum saxaabada midka ugu cilmi badnaa yaa akhbaranii amba ii sheegay yani ibn cabaas buu ola jeedaa radia allahu canhuma wuxuu ii sheegay aclamu saxaaba ibn cabaas ana nabiya sala allahu alيh wasalam lam yanha canhu inuunan mukhaabaro reebin sala allah alيh wasalam walaakin qaala si khalada wuxuu fahmayne qaala wuxuu nabigu yidhi an yamnaxa bian yamnaxa axadukum axadkiin inuu maal u siiyo maaliyo akhaahu walaalkiis beertiisa iyo dhulkiisa oo u yidhahdo sanadkan iyo fasalkan iskaba abuuro yaa khayr ullah ooga khayr badan min an yaakuda calayhi kharjan inuu ka qaato ujro macluuma la yaqaano ujrada ujrada si inuu yidhaahdo dhulka ka kiraysta waxaa ka fiican inuu yidhahdo war aniga sanadka tabaro mahaye ama waan ka mashquulaye abuura inuu yidhaahdo arrintaasay marka waxay u fahmeen in mukhabaradiiba la diidayba a mukhabaradi in la diiday bay u fahmeen taasay yuu leeyahay haddaba hadalkaas waxaad ka fahamtay ibnu cabaas baa qabay radia allahu canhu wa ardaah oo aslu masala buu ku noqday sababu wuruud lxadiidi sababtuu ku yimid ayuu ka hadlaayey ee muwaasaad inay aheed nabiga alayh salaam uu rabay inay saxaabadu iskaalmeeyaan beertaada ama abuuro ama ma ahe qof abuurta sii ama haddii waxba aad weyda iska hayso ninaan ka kiraynin sidaasay ku tageen baabulmusaa eh, mxuu ahaa eh, cafwan ama wa ka manaha hadduu qof abuurta aad weydo iska hayso eh, laakiin ma aha macnaheeda kirada in la diidan yahy waa ibnu cabaas madhabkiisa daawus baa yaa ka qaatay baabu lmusaaracati maca alyahuudi musaaracadu muslimiinta keliya ma ahee muslimiinta dad aan ahayna waa lala tacaamuli karaa gaal baad dhihi karta waa dhulkan ka shaqee waxa kasoo baxayan wax ku yeelo marka inay tahay masaladu caam ay tahay mucaamala bayn almuslimiin wa ahli dhima xataa ay geli karto ayuu tusaya xadathana moxamed ibnu muqatilin qaala akhbarana cabdullahi ibnu mubaarak almarwazi ibnu muqatilkaana waa marwazi isaguna qaala akhbarana cubaydالlahi can naafic can ibni cumara radi allahu canهuma ana rasuula الlahi salى الlaه alay slm rasuulki ilaahay acطىa khaybar alyahuuda magaaladii khaybar khaybarna de waxaa weye marka muslimiinta xoog bay marka dambe ku qabsadeen qaab qayb kamidana sulxi bay aheyd sulxi bay aheyd oo kadib dena dhulka sulxina macnihi waxaa weeyaan dagaal la-aan dagaal la-aan marka fey bay noqonaysaa hadday fey ay noqotona ayaduna lilahi walirasuuli walidulqurbaa bay raacaysaa hadday noqoto cun watan iyo xoog wax lagu qabtayna hariimay noqon intii khumus laga bixiyo arbacatu akhmaaska soo haray muqaatiliintii dagaalyahankii baa la siinayaa sidaas weeye marka labada qayboodba way aheyd inta badan xoog baa lagu qabtay meelo bacd alxusuul iyo tuulooyinkii khaybar raacsanaa isdhiibayna waa jireen way jireen acdaa khaybar alyahuuda calaa an yacmaluuha inay ka shaqeeyaan ayuu deena u dhiibay markii lagala wareegey yo waxay dhaheen annagaa naqaano dhulka oo beeraha naqaane hana kicinina aan ka shaqayno wixii ka soo baxayna waxaan ku yeelanno wayasracuuha ay abuuraan walahum uu u sugnaado shatru maa yakhruju minha waxaa ka soo bixi doona nis inay yeeshaan marka waa musaaraca maca alyahuud marka yahuud iyo keyrkeenba waa isku mid muslimiin iyo keyrba way tacaamuli karaan beeraha iyo arrimaha mucaamalaadka ku saabsan mucaamaladaas dhibaato ma laha oo inaad dadka muslimiinta iyo gaalada ay tacaamulaan iyo iskama hor imaanayso masأlaة اlwalaa wاlbara iskama hor imaanayso alwalaa wاlbara alwalaa lilmuminiin wاlbara can ilkaafiriin laga beri noqdo iyo mucaamalada way kala yihiin mucaamalada daahir weeyaan waa wax muuqda oo mxuu aha aan mawado iyo maxaba iyo jeceyl qalbiga aan aan raacsanayn oo wax tanaasul caqiidahooda oga tanaasul aan shaqo kulahayn nin walbo diintiisibu haystaa laakiin dhaqanka adduunka unbaa lagu tacaamulaya an tabaruuma tuqsidu ilayhimti weeyaan birigaa iyo iqsaadkaasna waa wax daahiree eh, wax maaratay u noqonaya maxabadii mawadadii iyo welihii u noqonaya maaha ayb baabu maa yukrahu min ashuruuطi waxaa la nacayoo shuruuda ah, fi musaaraca musaaracada haddii shuruud faasidaa la shardiyo oo shay majhuul ah ama macduum ah la yidhaahdo ku shaqee qofki wax majhuula la garanayn wuxuu yahayba ama mehe aan gacanba lagu haynin hadda wuuu inuu soo bixi doono in kale war loo haynin hadduu shardigaas meesha galo shardi faasid weeyaan taasuu soo wadaa ayb xadaanaa sadaqat bnu fadl qaala akhbaranaa ibnu cuyayna sufyaan can yaya yaxya bnu saciid samica xambalata الzuraqi can raaficin raafic ibnu khadiij radi allahu canhu oo madhabkii kale ee qabay mukhaabarada inayna banaanayn markay jahaale iyo ay gasho mxu aha wax macduum gasho inayna banaan madhabka ka bilaabanayo kunaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yihi raafic binu khadiij kunaa waxaan ahayn akara ahli xaqla reer madiina kuwa ogu beer badan xaqligu waa beeraha ayaa la wadaa beero badan baan lahayn wa kaana axadunaa yukri axadkaana wuu kiraysan jiray ardow dhulkiisa fayaquulu wuxuu leeyahay markuu kiraysanayo qofkii uu kiraysanay u yeeri wuxuu leeyahay haadihi اqiطca intaas maarata intaasoo waangaaba ama intaas oo mxuu ahaa hegtar ah lii anigaa iskale wahaadihii intana laka adiga abuuro ku nasiibso maxaa dhici marka fa waxaa in badan dhaci karta akhrajad inay soo baxdo haadihii intan inta asaga ninkan uu yaanaa iskale inay soo baxdaa dhici karta walam tukhrij ayna soo bixin dih intii ninkii caamilkaa ee shaqaalaha la siiyey dhul gawaanah ama maahe biyahaba uu ku yaraa ayuu leeyahay hadi intaa tabco kana meeshii biyaha ku haraayeen ee biyo fadhiisiga ayuu i tabc yiri marka kan intiisa waa baxday kan intiisa ma bixin bilcagsi waxaa dhici karta inay midkan biyihii meeshiisi hooseysa dooxada hoose inay biyihii gooyaan oo biyihii intay ka bataan roobka qarqiyo ay beertiisi saa ku baahdaba kana beertiisii meel yaroo koroo xanfafaysareede ay u baxdaa dhici karta marka kana beertiisii buu wax la-aan ka noqday kii beerta la markay wax waayo kana xooggiisii ayuu le xooggeeda xagee aadi adig maa keligaa beer goosanay fanahaahum الnabiyu salى الlah alيه wasalam waa ka reebay shardiga noocaas oo kale ee faasidka ehe shay majhuula qofka in lagu gafuuro oo la yidhah waxa soo bixi doona meeshan ku nasiibso ama me adiga keliga iyo meelaha maarata geesaha iyo ka tatabco ana intaa ii tabac middaas waa la diiday bu kule baabun idaa zarac laakiin wax macluumoo la yaqaano raashin ka qaada bakhaarkaas markaad maalmo soo shaqaysaba lacag baaban ku siin kaash ah waxba dhibaataa ah malaa kirada noocaas baabun wuxuu ku saabsanyay idaa zaraca bimaalin hadduu qofku uu abuuro bimaali qowmin qolo xoolahood buu intuu abuur ku gaday buu abuuray oo dhulka geliyey bikayri idnihin dadkii lahaana mayna u idmin oo noo amuurba mayna dhihin wa kaana wuxuusa ahaa idan laan ba ahaadee fii daalika waxaa uu qabtay salaaxu lahum dadkaas xoolahan iska lahaa wanaag bay u tahay idanka muuna qaadanin lakiin ayagun bu u kaba hagaajinaya ayagun bu u hagaajina oo waxoodiibu wax ugu sii daraya bal ka waran masaladaas kuleh asalka waxaa weeyaan qofkan xoolaha qof uu leeyahay kuma tasarufi karo alaab baa lagu dhiibtay ammaanaad haysay kuma tasarufi kartid beec iyo shiro iyo alaab ma gelin kartid qofna ma siin kartid wadiico weya waa amaana yadduka yaddu amaana waa inaad ilaaliso asalku waa sida haddii aad waxaas gacanta la gashana dee waxaa weeyaan tacadi baa lagugu xumbaari inaad xadgudub la timid ood gaabin la timid oo xoolihii aad ilaalin weyday markaas damaana lagaa qaadi damaana lagaa qaadaya lan ninkan yaddu amaanada ee wadiicada haya haddii asagoo waxba xadgudub la yimaanin ay aafo ku dhacaan xoolihii dukaankii baaba la jabsaday alaabtay taallay waxba looma haysto laakiin hadduu asaga uu la yimaado shay tacadia ah, asagaa qufulkiibuma ka tegayba maba qufulin dukaankii lacagtii loo dhiibay buu asaga tiisina seef adag buu ku xidhay tan kalena meeshaba boogu iska suray isaa u geliyey taxadi wey waa saas ninka markaa asalku waa sidaas laakiin haddii xoolihii qofka uu lahaa ee u dhiibtay igu shaqee muuna dhihin yahay baa isku ogaay uu iska hayaye uu tasarufo beshar u geliyey waxaa soo booday marka khasaaro ma soo boodine faa'idaa soo booday faa'iida hadday soo boodo faa'iidadaasi uu ninka u faa'iiday bu ajir iyo tabaab ka heli ajr iyo hawaab ayuuba ka helaya haddii khasaare ay noqon lahaydna waxaa loo qabsan lahaa xoolahan yaa kuu dirsaday ah, xoolahii iska soo celi oo damaanadii keen oo wixii keen baa la dhihi lahaa saasaa la dhihi lahaa marka wuxuu leeya idaa zaraca bimaali qowmin bigayri idnihim wa fii dalika idan la-aantaa waxa uu sameeyeyna ay tahay salaaxun lahum ah, waxay u tahay wanaag bay u tahay wanaag bay u tahay oo dadkii waxoodii laiskaga tasarufay faa'iday ka heleen waa fiican tahay oo faaidadaas uu keenay buu ajri ka helayaa waa kana waa ku tawasuli doonaaba inuu sidaa sameeyey xooladan leeyahay asagoon loo idmin intuu ku shaqeeyey xoolo badan ay noqdeen inuu deeno qofkii lahaa wixii o dhan gacanta ka geliyey yuu ilaahay ugu tawasuli oo ku bari oo oo dhagax weynoo ku habsaday looga qaadayba soo maarti haddii laakiin xoolihii ay dayacmi lahayn maxaa la dhihi lahaa waxaa tahay muctadi baa tahay la dhihi lahaa muqasir oo gaabiyey yaduka yaddo ammaan bay ahayd lakin ictidaal la timid damaanadii iska bixi ayaa la dhihi lahaa xadaanaa ibraahim bn mundir qaala xadaanaa abu damrata anas بن ciyaadin qaal xadaana musa bn cuqba can naafic can cabdilahi bn cumar radi allahu canhuma can nabi sal slam qaal baynamaa alaaatu nafarin xadiid in badan nagu soo noqday wey xadiidkan fawaaidda ku jirta ayaa keenaysa inuu in badan soo celceliya bukhaari raximah llah hadba cinwaan hor leh iyo macna hor iyo faa'ido horlu kala soo baxaya baynamaa alaaatu nafarin wixii saddex qof yamshuuna ay socdaan waa hore ummadihi naga horreeyey akhadahum lmadaru roob baa qabta iyagoo lugeynaya iyo riwaayooyinka alfaadooda kala duwan macnaha baa kamid ahaaneen sanadkana waa kala duwan yihin marka faa'idana kama marhna faa'ida iyo ziyaada ama isnaadi ha ahaato ama xadiidi ha ahaatee faa'ida waa ku jirtaa matni ha ahaatee laakiinse macno kale oo fawaa'idana waa ku jirtaa oo kusoo ka soo saaranayo saddex qof qof wixii socdaan wixii oo waddaa iska lugeyn baa roob kusoo daatay roobaa ku da-ay fa aawo waxay u dumeen ilaa kaarin fii jabalin god ama qoraf jabal iyo buur hoostood ku yaalay ayay ku carareen inay ay ka galaan roobkeena ka galaan inay ka jirsadaan ama ay ka esheeraan waxaa tiraahdaa fanxatat waxaa ku soo hoobatay calaa fami gaarihim godkoodii ay ku jireen afka waxaa kaga fadhiistay sakratun dhagax weyn oo minajabali buurta ka soo kacay ayaa dhagax afka kaga fadhiistay waxay ayagada iskugu taga kicin karin wey fantabaqat calayhim wayba daboolshayba afkii o dhan bay ka juftay cirkii xataa waarkii waa yar iyo banaankii faqaala bacduhum qaarkood baa libacdin waxay ku dhaheen unduruu war fiiriya acmaalan acmaalan camiltumuuha samayseen saalixatan xaalay suuban tahay lilaahi alla darteedaan u samaynay camal saalix ah oo sunnada iyo sharciga waafaqsan lilaahina ahoo ikhlaas laga helay labadii shardi camalka oofsaday labadii shardi ee camalka loo shardinayey oo uu camalku camal wanaagsan ku noqonayey inuu yahay camal waafaqsan shareecada haddana ilaahay dartii iyo niyad wanaag iyo ikhlaas loola imaaday bal camalaa saa u sameyn ilahay dartii shareecadana waafaqsan nin walba ha ka fikiro hadda ka hor uu sameeyey fadcullaha ilaahay ku barya bihaa camalkaasi lacalahu alla wuxuu xaqiiqo ku yaaba mudan yahay yufarijuhaa inuu naga faydo sakhradan cankum xaggiinne dhagaxan ilahay waa naga faydi ilahan ku barino taladaasa ilahay waafajiyey towfiiqdaasa ilahay waafajiyey qaala axaduhu midkood baa hadlo wuxuu yidhi oo bilaabay allahuma in kaana lii waladaan laba waalidaani laba waalid baan lahaa oo noolo nool oo shaykhaani odayaa duqay aho kabiiraani waa weynaaday waalidka baa u duqoobay buu le oo xilli aad iyo aad u culus marku waalidku u duqoobo inaad shaqadooda u qunto oo aad raalli geliso umuurahooda u istaagto ajir weyn iyo thawaab weyn oo ka weyn hadday dhallinyaro yihiin ama xoog leeyihiin ayaad helaysaa ayib shaykhaani kabiiraani bay ahaayeen waxba aan qabsan karin weli waxaan laa dhinaca kale sibyatun caruur sikaarun yaryar oo kuntu aan ahaa arca calayn caruur yarra waa lahaa waan dhalay kuntu waxaan ahaa arcaa kii raaca alayhim ayaga ayaan xoolaha intaan usoo raaco ayaan deena kadib faidaa ruxtu markaan soo rawaxo calayhim korkooda usoo hoydo yaan xalabtu u lisi jiray buu le xoolahaan u raaci jiray oo korkooda ku raraaci jiray waan soo hoyin jiray markaasaan deena xalabtu lisi jiray fabadaatu waxaan ku bilaabi jiray caanaha biwaalidaya labadii dhashay asqiihimaa inaan waraabiyo qabla bariya caruurtayda ka hor caruurtii ka hor labada waalid baa lafka u saari jiray waan waraabin jiray wainii istaakartu waxaan ka dib dhacay daata yowmin maalin maa kamid ah, aan ka dib dhacay oo xilligii xoolaha ay soo geli jireen yaan dib oga dhacay waan soo marray suu u daba socday xoolihii yuu meel fog gaadhay soo gadoonkii habeeniba ayuu magaalo igu ciddii imaadeen reerkii walam aatin ma imaaninoo ciddii ma soo gaarin xataa amsaytu ilaa gabalkii ii dhacay oon garabaystay fa wajadtuhumaa waxaan helay naa'amaa ayagoo saaxday labadii waali oo iska saaxoo baraq yidhi ayaan imaaday buu faxalabtu markaasaan lisay xoolihii kamaa kuntu axlubu saan u lisi jiray faqumtu markaasaan dul istaagay cinda ru'uusihimaa madaxooda ayaa labada waari kor istaagay akrahu waxaan nacaya an uuqidahumaa inaan toosiyo wa akrahu dhanka kalena waxaan nici an asqiya inaan waraabiyo asibyata caruurta yaryar wasabiyatu caruurta yaryar inaan waraabiyan ka hormaryana ayadana waa nacaya inaan toosiyo waalidkood siiyana labadaba way isku qaban laayihiin marka way iska kortaagan yihin wasibyatu caruurta yaryara oo xoolihii ay ka daaheen ayaguna gaajo la saaxanla yatadaaqawna waa qambinayaan cinda qadamaya gomadahayda agtayda qambinayaan oo dhawaaqayaan oo caano nasiidii ku hayaan xataa alaca alfajru ilaa waagii uu ka dilaaco waagii ka baryey yuxaalkeedi sidaa ahaa buu le markaasay tootooseen oo caanihii buu siiyey wuxuu le marka fain kunta haddaad tahay allow taclamu kii oganii facaltu inaan sameeyey ibtiqaa'a wajhig adiga wejigaa dalabkiisa ridahaada haddaan u sameeyey maantaan aad oogu baahannahay inaad nagu badbaadisay fafruj naga fayd furjatan eh, dulaal naraa aan aragno minhaa dulaalkaasi asamaa cirka un aan aragno cirka inaan aragno dabeel noo soo gasho ilahu naga fayd fafaraja allahu ilaahay baa fayday fara'ow samaa cirkii bay arkeen wa qaala alaakharu waxooga bay bahasha ka dhaqaaqday cirki waa u muuqday atawasulu bilacmaali saalixaat baa la yihahdaa waa arrin banaan oo ummadda isku waafaqsan tahay wey ehlu sunnaha in acmaasha ay saalixada all tawasul ku tawasuli karto saad asmaada allah iyo sifaatkiisa ugu tawasuli karto yaa xayun yaa qayuum biraxmatika astakiif allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka waxaa weeye tawasul biasmaai illahi wa sifaatihi waa banaanta iyadoona marka fain kun marka wuxuu leeyahay ninkii inaw dartaa haddaan saan u samay naga fed waa naga feydi wa qaala laakharu kii kala hadlay allahuma allow in kaanat lii bintu camin gabarh adeerkay uu dhalay baa jirtay axbabtu aan jeclaaday ka ashaddi maa yuxibu rijaal raggu siduu u jeclaado haweenka midda ugu daran anisa haweenka u jeclaado haweenka ragga jeceel u jeclaado midda ugu daran baan jeclaaday meel fog bay jaceelkeeda iga gaaday fadalabtu minhaa markaasaan xaggeeda wax ka dalbay oo xumaan inuu ku sameeyuu rabaa guur iyo waddo wanaagsan ma rabo fa abad gabadhina waa diiday afiifad bay dhowrsoon xataa aataytuha bimiati diinaar boqol diinaar baan soo aruuriyey u keray bu yidhi xadiidkii alaan soo marray baa caddaynayey ah, marka waliba boqol iyo labaatan baa kii riwaayada kale lahayd fabaqitu fabaqaytu xataa jamactuha marka riwaayada lakin waxaad moodaa inay caddaynayso inay iyadiba shardisatay oo tiri horta lacagkeed fabaqaytu waan dalbay xataa jamactuha ilaa aan soo aruuriyey falamaa waqactu bayna rijlayha lakiin axaadiista way isfasiraysaa sanadkaa way diiday abaar baa ku dhacday way usoo qaraaba doonatay markaasuu dee lacagtan ku iqra iqra ku sameeyey iyo inuu duruufteeda iyo dhibaatada haysata kaga faa'iidaysto falamaa waqactu bayna rijlayha labadeeda lugood markaan fadhiiston ku dhacay qaalad waxay tihi yaa cabdallah addoonkii ilaahayow inuu addoon yahay makhluuqoo la abuuray khaaliq muraaqib oo ilaalinaya uu jiro arrintaasi xasuusisay itaqi llaha ilahay ka baqbi u raacisay walaa taftaxil khaatama bikaaradana ha furin ilaa bixaqii waddadeeda mooyeen jidkii ilaahay xalaaleeyey oo wastaxlaltum furuujahuna bikitaab illahi iyo bikalaami illaahi kitaabkii ilahi iyo bikalimati illaahi inaad ku banaysata mooyeene iyo shuruuddii sharcigii uu shardiyey nikaaxa xalaasha ah in idankayga iyo weligayga iyo aayaadka alle ad ugu guursateen mooyeene arrintaasi hadhexgeli bay tiri ha gaarin meesha ayada bikaarada meel cidlaha ku baabi'inin faqumtu markaasaa isla markiiba ka booday buu yidhi aan ka istaagay inuu meeshaa galay iyo inuu waxaa samey o dhan dembi bay aheyd laakiin boodidan dambe uu booday iyo qalbigiisa cabsida alle gashay isagoo qaadir oo kari kara inuu macsiyada sameeyo arrintaasuu manqaba iyo ajir weyn ku yeeshay fain kunta taclam haddaad og tahay allow annii facaltu inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaada dalabkiisa iyo cabsi aan kaa cabsada darteed haddaa meeshaa oo kacay fafruj canna naga fayd furja dulaal noo maaratay noo kordhi oo naga meeshii mxua eh, dhagaxii naga qad fafaraja fafaraja dhagaxii baa deena ka faydmay ama fafaraja ilahay baa fayday wa qaala haalidu kii saddexaad baa laihaaye allahuma allow buu yidhi midka hadda u keenay musanifka allahuma inii istaajartu ajiiran qof baan soo ijaartay shaqaynaayo oo shaqa inuu i qabta aan rabay bifaraqi aruusin dambiil beriis ah riwaayo kale dar galley ah labadaa waa isku eg yihiin ama ma ahe hal farq buu ahaa nisfuhu ursu wa nisfu dar ayuu ahaa qaarna wuxuu ahaa geley bay aheed qaarna wuxuu ahaa beriis buu ahaa marka riwaayooyinka marna urs bay marna dur bay falama qadaa camalah markii camalkiisi ninkii shaqaalaha uu ii qabtay oo inaan wixiisa siiya aan rabo qaala yihi acطinii xaqi xaqayga isii ana facaradtu caleyh waan u bandhigo hoobaan idhi fariqiba canhu waa nacay waa nacay oo waa ka booday waa iskaga tegey falama zal kama zuulin azracuhu inaan abuurayo wakaa marka shaahidki iyo abuur muuna dhihin bariiskii bu qaaday iskama uran cunine xaggaa iyo beertu la waa abuuray xataa jamactu ilaa ka kulmiyey minhu xaggiisa wixii ka soo baxay waxaan ka gaday baqaran lo warucaatahay dadkii raaci lahaa ibille waa soo maray fajaa'anii markaasuu waa dambe ii yimid faqaala wuxuu yidhi itaqi addoonkii ilaahay alla ka baqo isii waxaygii yaraa raashinkaaha maantaan u baanahay faqultu waxaan idhabtag ilaa dalika albaqar loodaas iyo warucaatiha dadka raacaya intaba adaa iska le fakhudkaxayso faqaala ninkii waa qaadan waayey itaqi ilahay ka baqo walaa tastahzii bi au jeesjeesin faqultu waxaan ini laa astahziu bika kuma jeesjeesaaye waa igan runay fakud warka heesabal faakada waa kaxaysta waxbana ogama tegin fain kunta taclamu allah haddaad ogti waad ogtahay ani anigu facaltu dalika ibtiqaa wajhig wejigaada dalabkii inaan u sameeyo fafruj naga fayd maa baqiya buu yihi soo maart ninkaas usluubka uu la yimid fiiri fafruj maa baqiya buu yihi muu dhihin minhaa muu dhihin minhaa wuxuun muu dhihin haddii wuxuun haddana in la faydo ay bixi waayaan maxaa la samayn asagaa soo haray qof kale ma jooge marka fafruj maa baqiya inta hadhay naga saar fafaraj allah ilahay baa ka saaray oo ka bixiyey oo ka fayday fakharaju yamshuun ayagoo lugeynaa waa kay baxeen iska tageen qaala abu cabdillah marka waxaa weeyaan ninkii ammaanadii uu hayey tasaruf ninkii u dhiibtay uuna u ogolaanin buu ku sameeyey laakiin tasarufkaasi maslaxadiisa mase maslaxadiisa maaha maslaxadiisa wey ah, intaasoo xoolaaba looga tabcayba waa ku farxaya lama ma dhihi karo looda iyo geela iyo shaqaalaha ma rabee isi intaydi ma dhahayo waa la cararay qaala abu cabdillahi bukhaari wuxuu yihi wa qaala ismaaciil bn ibraahim bn cuqba can naafi fasaacaytu buu yihi fasaacaytu waa ninkii gabadha marka waxay iga dalabtay fabaqaytu meeshuu lahaa fasaacaytu waan sacyiyey saan xoolihii u keeni lahaa ee lacagtii iyo dahabkii baabun wuxuu ku saabsan yahay awqaafi asxaabi nabiy nabiga asxaabtiisa waqafkii ay bixisan jireen in awqaaf awqaafta waxaa weeyaan wax maaragtay shay cayntiisa aan meesha laga bedelaynin waxa kasoo baxayana meel loogu talagala lagu bixinay yaa waqaf la yihahda ah, dhulka oo kale ceelasha oo kale waxyaalahaasoo dhan baa mxuuah guryaha baabu awqaafi asxaabi nabiy nabiga saxaabadiisa waqafkay la imaan jireen wa ardilkharaaji iyo dhulkan kharaajka la yihahdo ardulkharaaj waxaa la dhahaa dhulka gaalada laga qabsaday ee xoog looga qabsaday ayaa waxaa laleeyahay deganaada waxa la yihahdaa kharaajna keena waxa ka soo bixi doona ayaad wax ka keenaysaa waxna qaata waxaa weeye jizyadii wey wa musaaracati in laa musaaraca lagula macaamilo oo la yihahda bibacdi maa yakhruju minha intaad abuurtaan ku shaqeeya wa mucaamalati in lala macaamilo musaaracadii uu musii adkeenayaae taasna waa waa ubaab oo waa ku keeni doonaa wa qaala nabiyu sal slam licumara cumar bnu khadaabba wuxuu ku yidhi markuu yidhi dhul baan hayaa beer ah inaan sadaqaystaan rabaaye see yeelaa nabigaa calayh salaam tawjiihiya wuxuu yidhi tasadaq biashlihi asalkiisa sadaqee waqaf ha noqdo beertaas iyo dhulkaas yaa la gadin oo la hibaynin oo la dhaxlin laa yubaacu lama gadi karo lamana dhaxli karo lamana hibayn karo waa waqaf walaakin yunfaqu hamaru midhaha beertaa ka soo go-ayo ayaa la nafaqayn oo dadkii a loogu talagashay haddaad masaakiintin masaakiintaa la siin dalabatulcilmiga haddaad tia ayagaa la siinaya xufaadu kitaabillahi haddaad tidha waa la siin mujaahidiin fii sabiilillah hadii la yihah kuwaama la siin yunfaqu hamaruhu liman wuqifa lahu dadkii loo waqfay fatasadaqa bihi cumar radia allahu canhu waa sadaqaystay waqaf buu ka dhigay wixii ka soo baxayana wuxuu yidhi halagu bixiyo arrintaasi loogu talagalay dadka ka shaqaynayana waan soo maray in loo ogolaaday inay afkooda aga cunaan oo martidooda ay ka quudsadaan waa loo ogolaaday xadaanaa sadqa ibn fadl akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu mahdiyin can malikin ibni anasin can zayd ibni aslam can abihi aslam alcadawi mowla cumar bn khadaab wey qaala wuxuu yidhi qaala cumar radi allahu canhu ba wuxuu yidhi lowlaa aakhiru lmuslimiin muslimiinta dambe ee gadaal ka imaan doonta haddaysan jirin aan u naxaayo maa fataxtu qaryatan qarya iyo magaalo ma fureen oo beeraheedii iyo alaabteeda o dhan wadata oo xoog kuma qabteen ilaa haddaan qabto qasamtuha waan qaybin lahaa bayna ahliha dadka ehelka u ahee xoogga ku qabtay ee mujaahidiinta muqaatiliin dagaalamay ayaan u qaybin lahaa markaan khumus ka saaro arbacatulaxmaaska soo harayna ayaan u qaybin lahaa sida xoolaha iyo lagu qaybsan jiray ayaan dhulkan u qaybin lahaa kamaa sidii uu qasamo nabiyu u qaybiyey sal slm khaybara khaybar siduu nabigu u qaybiyey sal la alay wasalam khaybar intii cunwada iyo xooga lagu qabto waa qaybiyey intii sulxii lagu qabtana fey bay aheedoo nabiga gacantiisa ku jirtay sal allahu alيh ali wasalam masaalixda caamka iyo reerkiisa sal allahu alيh ali wasalam ayay ahayd cumar marka markuu hadalka leeyahay waa markii ardu shaam la qabtay dhulkaa shaam la yidhaahdo oo dhul barwaaqo badan ahaa ardu sawaad la dhihi jiray iyo ciraaq iyo markii la qabtay ayuu wuxuu damcay bilaal binu rabax baa u yimid radia allahu canhu oo yihi cumar dhulkan la qabtay maxaad ka rabtaa noo qaybi markaasuu hadalkan ku dhawaaqay wuxuu yihi dhulkan qur-aanka kariimka haddaana fiiriyey oo ma afa allahu calaa rasuuli falilahi walirasuuli dilqurba aan akriyey lilfuqaraai lmuhaajiriina baa la yihi ko waladiina tabawu daara imaana min qablihimna waa la yihi waa laba wa ansaar waladiina jaauu min bacdihimna waa la yihi dhulka marka la qabanaayo in muslimiinta kuwa jooga iyo kuwa soo socda ay wada leeyihiin yaan qur-aanka ka fahmay buyiri qur-aanka ka fahmay buyiri haddaan dhulka aan qabtoo dhan inta joogtoon u qaybiyo ayaga iyo sulaaladooda iyo nasligooda iyo waxay ku abtirsado unbaa hadhow dhulka yeelan muslimiinta dambe gadaal ka imaan doonta islaamku ila waa faafaya layabluqana diin maa balaqa leylu wanahaar waaye habeen meeshuu gaara maalin ay gaadho islaamkan iyo diinta waa gaaraya oo bishaaradii nabiga alayh salaam ayuu cumar haystaaye maxay ku ah dhulkay qaadaan maxay tahay xaggey dhulka yeelayaan meel walba ah ha taabanin awowayaasha annagoo kooxahabaa dhulkan qabtay ayagaa marka yaa dhulki iska leh annagana waan ka dhaxalay umay noqon lahayd saas darteed si kaleu ijtihaado wuxuu yidhi dhulka aan qabano dadka aan ka qabannay hadday deganaadaan oo cunwa oga qabanayo xoog ayagaasaa kharaaj la saaraya oo waxaa la leeyahay dhulka ka shaqeeya deganaada islaamkiiyo dacwadan waa lagu dhexwadi ayagaasaa islaami marka dambena kharaajka waa laga koryeeli dhulkan waa dhul muslimiinta uu leeyahay waqafa wey waa dhul muslimiinta uu leeyahay oo waqafo liljamiici ayaa iskale inta nin walba uu leeyahy gaara ah, waa gaar lakin dhulkaa ilaahay caradaasa oo dhan lama qaybsanaye waqfun lilmuslimiina qaaiba muslimiinto dhan baa iskale saasuu cumar ku xaliyey radi allahu canhu ardaa ijtihaadkiisa cumar bay kamid aheed nusuusta shareecadana waa kala soo baxay oo aayaddaas qur-aanka ayuu ka qaatay wabilmunaasaba aayaddaasi ayada haddaa sheegnay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biimaan aayaddaas ayada ah walaa tajcal fi qulma qibla ladiina aamanuu waxaa alimaamu maalik raximahullah uu ka fahmay isaguna alaa faya liraafida nimanka shiicada ah raafidada inaynan waxba kulahayn fayga ah, waxba inaynan kulahayn ayuu kala baxay oo ka fahmay oo ka deliishaday sababta wuxuu leeyahay muslimiintu saddexdaa un wey laa raabica muslimiin haddaanad maqasho saddexdaa qaybood wey qayb waa muhaajiriintii nabiga alayh salaam la hijrooday diinta ku garb istaagay qaybna waa ansaartii soo dhaweeyey qaybna waa inta ducada la daba fadhiida ee gadaal ka imaataye muminiinti iyo muslimiinti iyo saxaabada nabiga alay slam umahaatulmuminiin u duceynay ee radia allahu canhum tu ku hay kuwan marka shiicada ah lacanad bayba saxabada la daba taagan yihin ummahaatulmuminiin bay qadfayaan oo caayayaan sidaa darteed ma soo gelayaan waladiina jaauu min bacdi ma soo gelayaan waxba kuma laha ma arata fahamka imaam malik raximah llahu tacaala naam qaala musanifu raximah llah marka masaladan laakiin ku saabsan dhulka muslimiinta ay qabsato waxaa laga samayni saddex qowl bay culimmadu geliyaan qaar waxay leeyihiin tasiiru waqfan bimujarad اfatxi marka u horeysa saa gacanta loogu dhigaba waqaf bay isku bedeleysaa ah, waqaf yo isku bedelaya oo wax qeyb iyo la sugi iyo raalli ma ka tihiin iyo la dhihi maayo dadka shaqeynaya oo masalada koobaad imaam maalik saasoo saga qabaa masalada labaad wuxuu leeyahay yatakhayur imaam imaamka hogaanka muslimiinta hayaa khiyaar iska leh inuu ardu waqfiya ka dhigaayo oo waqaf uu ka dhigi kharaaj waxa soo baxa un muslimiinta lagu masruufi hadda hor muslimiintan ay wada yeelan iyo in la qaybidi waxay khiyaar u ah imaamkaa loo daynaya abu xaniifa saas ugu tegey qolada waxay yidhaahdeen ardada ayada ah dadkii khaanimiintaha ah ee shaqadan qabtay ee dagaalka iyo xoogga ku qabtay ridahoodaa la weydiin a ayaga hadday dhahan waan tanaasulay oo muslimiinta o dhan baa dhinac oga jiraa waa khayr haddii kale waa in loo qaybiya siduu nabiga khaybar ba u qaybiyey shaafici raximahu llah baa sidaa ku tegey baabu man naxya ardan mawatan dhul nawaada ninkii nooleeya nawaad waxaa la yidhaahdaa waa dhul aan wax camiritaana oo lagu sameeyaan jirin wax calaamo tusaaya qofkan dhulkan inuu leeyahay ama dhulkan astaan leeyahay ama ceel laga qoday ama berked laga sameeyey ama derbi lagu wareejiyey calaamo noocaas oo kale oo la dhihi karo dhulkan hadda way ka baxday dhulkiiska bahagooyaha ee cidladaha ee maaragtay dhintay ma ahe waa dhulla la nooleeyo o laga shaqeeyey wixii aan ahayn baa waa la dha ardumawaad baa la yihahda ardulmawaat ayaa la yidhaahdaa dhulka asaga ayaa iskale waxaa iskale liman axyaa qofka nooleeya culimadana masaladaasi waa ka hadlayaan jamhuurtu sidaasay qabaan ah, waxay leeyihiin dhul cidlaha haddaad iska oodato ka shaqaysato biyo gashato oodato adi aad maaratay wax ka dhisato aad noolayso wax la dhihi kara dhulkaasi waa la nooleeyo waa laga shaqeeyo waa la camiray dhulka anagaa iskale waxba warqad lagu qoraa baahno abu xaniifa isaga wuxuu leey maya dhulka dhammaantiis waxaa weeye milku dawla dowladdaa iskale abu xaniifa raximah اllah qofkii dowladdu iqdaac waxa la yidhaahdo wixii dowladda qofkay u goyso oo tira intaasaa lagu jaray camir unbaa iskale waxaa iska qabsan karta maba laha maali qudhiisa kama foga laakiin wuxuu leeyahay dhulka dhow ee cumraanka u dhow ilan dhulka qaarra waa camirada waa magaalo qaarra waa u dhowyaa waa u muuqdaa intaas waxaa la raacinayaa ardu dawla waxaa dhulka baagooyada iska cidlada faraadka aheen ka fognaa taas waxaa weeyaan liman camir dhinka camira iskale dhinka camira unbaa iskale waka wa dalika caliyun fii ardi اlkharaabi bilkufa mawatan mawatun ba qoran laakiin nuskhatu nasafi ayaad mooda inay ka fiican tahay riwaayatu nasafi oo ah mawatan in la yidhaahda wa wuxuu arkay dalika arrinkaas aan soo sheegno ixyaanul ardida fii ardi اlkharaabi dhulkii kharaabka ah bilkuufa kuufa ku yaalay ari wuxuu u arkay mawaatan buu u arkay oo qofkii nooleeyo uu nuskanaya qofkii nooleeya dhulkii kuufaha gaarkeeda aha ee iska kharaw ahaa ee wax deganuusan jirin ardu mawaad buu ku fasiray ari wa qaala cumar wuxuu yidhi manaxyaa ardan maytatan dhul iska dhintay mayt waxaa la w dhul aanaan laga shaqaynin oo aan la camirin baa la yihahda fa lahu qofkii nooleeyaa iska leh ah, qofkii nooleeyey ee maal gashaday ee xooggiisa geliyey ee calaama muuqato oo la dhihi kara dhulka waa dhul areerahay shaqada ay gashay yaa iskale waxaan hadda de dadku ay iska ordaayeen laanta maaha wax laga hadlay waxaan macnaba lahayn laan saa loo gooyey iyo maxuu ahaa calaamad saa loo jiiday iyo sumad xunoo geed saa loogu taabtay iyo baangad xunoo lala ordaayay waxaas wax ka jira male waxaas ixyaa lama dhaho geedki waa iska fufaday wakaas jaabadiina markaaba waa iska baabaatay ariladaa kahaysatay waxaa wax ka jira malaha dhulkan waxaa la rabaa shaqo ka qabo markaasaa la dhihi karaa la dhulkan xoolaa galay oo lagaaga gudi karaa waxaan kale laakiin waa wax oo tahlukaa ah wey oo dadku ay ku halaagsan yihiin oo dhibaato badan keenay oo dhiiggii muslimiinta lagu banaystay oo cuqdadii xumaan iyo xiqdi keenay wax fiicanna maaha mana aha qofkan inuu dhulka nooleeyo degay iyo ujeedadiisa maahee wax kasii weyn oo hungur oo dhulkao dhan ba inu asaga hal qof qaato ayaa ku jirta qofka waxaa loogu talagalay dhulka inuu qof walbaba wuxuu asaga camiran karo ku noolaan karaa loogu talagalay ayib ma ardan maytatan fahiya lahu wayurwaa can camar ibni cawf can nabi sal slm baa laga wariyey maslada iyada ah manaxyaa ardan cumar buu ku raacay wa qaala fii ayri xaqi muslimin wa qaala waa camar ibnu cawfkii wuxuu yidhi fii kayri xaqi muslimin qof muslima xaqiisa kayrkeed ayuu xaq u leeyahay hadduu camirto qof muslima xaqiisa waxaan ahayn qof muslima meeluu camirtay kabadultegi karti marka xadiika qaala fii kayri xaqi muslim ta waa yar go-an yahaye isxaaq binu rahawey baa wasliye mausuul ka dhigay wuxuu leeyahay riwaayadan camar binu coof nabiga alay slam inuu maqlo leh man axyaa ardan mawaatan min gayri an yakuuna fiiha xaqu muslimi faya lahu saas wey man axyaa ardan mawaatan dhul aan camireen ninkii nooleeya min gayri anya shardi waa inuu qofkaaga horeeyey oo hagaajistay oo calaamo ku samaystay una jirin muctabar la karo min gayri an yakuuna fiiha xaqu muslimin qof muslima xaqiisna ayna unan ku qumin ninkii noolaysta fahiya low asagaa iskale markaasuu marka wuxuu yihi walaysa licirqin dhaalimin xaq xidid dhaalim ah xaq ma laha dhul qof uu camirtay baad guri ka dhisatay cirqun dhaalim wey gurigaadaas jajabsaa lagu leeyahy baloogaada iyo bulkeetigaada la kac lagu leyahy qaado waxba shaqa kumale cirqun dhaalim baa la yihahda walaysa licirqin dhaalimin xidid dhaalim ah beer aaba lahayn baa iska abuuratay oo tabacday cirqu dhaalim wey laysa licirqin dhaalim fiihi xaq xaq qofka kuma laha xaquma leh marka waxaa weeyaan qofka xoola aq uu qof leeyahay waa inaan ahayn kow adigana maaratay aadan meel cidlaa iska abuuranin ama aad iska dhisanin nacam wa yurwaa fiihi e fi hadihi اmas'ala masalada ixyaa amwaadka waxaa kaloo laga wariyey can jaabirin can الnabiy sal slam buu ka wariyey afartaasna axmed baa wasliyey alimaam الbukhaari raximah الlah waxaad arkaysaa imaam tirmidi imaam tirmidi maxamed bnu ciisa ibnu sawra taahara bisheikihi الbukhaariy sheekiisa bukhaari buu ku taafuray fii naqli اaahaar waxaad arkaysaa imaam tirmidi kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay sunanka wafi baabi wafi lbaabi fulanu wa fulanu wa fulan wa fulan wafi lbaabi markuu baabka sheega soo maarti si marka sheekiisa bukhaari bu ila sheekh u ahay tirmidi sheekh waxaa bukhaari baa sheekh u ahaa walidalika fi sunanihi wuxuu in badan arkaysa isagoo kale waqaala muxamed wasaltu muxamedan isagoo kale muxamedka waa keen waa muxamed الbukhaari raximah اllahu tacaala marka wuxuu le wayurwaa fiihi ee fii hada baab waxaa laga wariyey can jaabirin can nabi sal slam xadiid uu ka wariyey oo axmed uu wasliyey xadaanaa yaxya bnu bukayr qaal xadaanaa leyd an ubaydlahi an cubaydillahi bn abi jacfar can muxamed bn cabdiraxmaan can curwa bni zubayr can caaisha radi allahu canha can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaal man acmara ninkii camira camiritaan baa la rabaa ardan dhul buu camiray laysa liaxadin qof ooga horeeya oo camirtayna uusan jirin fahuwa axaqu asagaa u xaqnimo badan qofkaa dhistay alaabta ku samaystay ayaa iska leh qaala curwa wuxuu yihi qada bihi cumaru radi allahu canhu fi khilaafatihi cumar baa sidaa xukumay xilligii khilaafadiisa oo waa haddaa soo marayba waa ka kule awal baab baabka awalkiisa man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu taasuu ishaaraya taan buu ku ishaaraya baab xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna ismاعيل بن jaعفr عan muسى بن cقبة عan salim بن cabdالlah بن cmر عan abihi cabdالlahi بن cmر radي الlahu canهuma أن النabiya slى الlaه عليه waslم nabigu uliya waxaa la tusiyey wahuwa fii mucarisihi asagoo fii mucarasihi meeshii uu degey bidilxulayfana ku taalay mucaraskaasi meeshii uu degay habeennimo tacriisku waxaa la dhahaa النزuل في akhir الleyl oo musaafira habeenka akhirkiisa haddaad daadsato meel ku daadsato oo degta waxaa la dhahaa tacriis baa la dhahaa meel shajara iyo mucaras bayna u qaybsan dilxulayfa laba wadaa geli jirta midna dariiqu shajara la dhahaa midna dariiqu mucaras baa la dhihi jiray marka nabiga calayh salaam isagoo degan fii mucarasi meesha uu degay bidilxulayfati dilxulayfa meesha la yihaahdo reer madiina meesha ay cumrada iyo xajkii ka niyoodaan ayaa la yihahdaa dilxulayfa abyaaru calin waa la yihahdaa fii baطni اlwaadi weliba togii meeshaan maraya asagoo dhexdiisa jiifa waadulcaqiiq baa la yidhaahdaa madiinu dhexdiisa maraaye asagoo halkaa jiifa nabiga ayaa ru'yo loogu yimid jibriil baa u yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi inaka adigu bibadxaain mubaaraka waxaad bibadxaa mubaaraka waxaad joogtaa togii caqiiqahaa togaasaad joogtaa badxuu waxaa la yihahdaa toga meeshuu ka daaco ama galajabka uu ka yahay bacaad kale halkaasaa badxaa la yihahdaa waxaad joogtaa togii mubaarag ahee barakaysnaa waadulcaqiiq baa waadulmubaarak la yihahdaa ayaad dhex jiiftaa nabi maxamedow fa qaala muusa isaga wuxuu yihi muusa ibnu cuqba weeyaane waqad anaaka marka xadiidka de in baa ka maqane faqul cumra fi xaja riwaayada soo socotaa inoo caddayn doonta waxaa tiraahdaa waadi mubaarak baa jiiftaaye cumraan soo niyootay cumradaada xaj ku dar cumra fii xaja xaj baa dhexgeliya dheh oo qaari noqo kitaab alxaj baa in badan kusoo maray masaladan ayadaa ayb wuxuu leeyahay muusa binu cuqba oo saalim ka warinaya waqad anaaka binaa waxaana dejiyey saalimun saalim binu cabdillaahi binu cumar bimunaaki ladii meeshii uuna dejiyey bimunaaki ladii makaanu degi kaana cabdulaahi uu ahaa yunuuki bihi kii degaa yataxaraa wuxuuna ku dadaali jiray mucarasa rasuuli sal sl meesha nabigu ku degay sala allah aleh wasalam marka muusa saalim la socday saalim wuxuu degi jiray meel uu nabigu degi jiray alayh salaam oo aabihiis cabdulahi binu cumar uu ka arkay oo ka maqlay inuu nabiga degay calayh salaam cabdulahi bin cumarna uu ku dadaali jiray halkaasuuna dejiyey buu leeyahay marka tasalsul weye binuzuuli amaakin meelahaas in la dego muusa salim buu ka weriy salim cabdullahi bn cumar nabiguu ka arkay sala allahu alay wasalam isaguna kitaabki xadiidkii xadiidu amaakin ahaa waa kaan kitaabka awelkiisa kusoo maray faqaala muusa waqad anaaqa binaa saalimu bilmunaaki aladii kaana cabdullahi yuniiku uu degi jiray bihi yataxaram isagoo ku dadaalayo mucarasan rasuuli lahi sal slam meesha nabigu uu degi jiray wahuwa meesha nabigu uu degi jirayna asfaru waxay ka hooseysaa min almasjid aladii masaajidkii bibadnilwaadi togi dhexdiisiiaa masaajid laga dhisay midkaasi meeshii nabiga uu ku tukaday maahee meesha nabiga ku tukadaa ka hoosaysa baynahu meesha ayada masjidka laga dhisay iyo wa bayna wadada madiinaya marka isku xorayso yuu wasadun u dhaxeeyaa min daalika meesha nabiga uu ku tukaday calayh salaatu wasalaam marka waa xadiidkii dheeraad soosoo maraye wuxuu rabaa inuu ku kala saaro meesha nabiga ku tukaday calayh salaam iyo meel dadku ay si wahmi ah oo ay ku khaldameen ay u maleeyeen nabiga meeshuu ku tukaday inay tahay masaajid laga dhisay ayuu ku kala caddaynaya wuxuu le min almasjid اladii bibadni اlwaadi baynahu wa bayna ariiqi buu udhexeeya wasadun min dalika yuu udhexeeya xadaana isxaaq bin ibrahim akhbarana shucayb bin isxaaqin can اlawsaaciy qaala wuxuu yihi awsaaci xadaanaa yaxya can cikrima can ibni cabaasin can cumara ayuu ka wariyey ila cabdulahi bn cabaas sheekiis cumar bu ahaa iyo cabdiraxman bin coof iyo kibaaru saxaaba marra waa iska tuurayaayoo ma sheegaayo oo maraasiinu saxaaba weeyaan waxba dhib ma lahaa marra waa sheegi can cumar radia alaahu canhu can nabiyi sala اlah alيh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi allaylata xalay ataanii waxaa yimid ataanii leyla wey aati mid imaaday min rabbi rabbi ay xaggiisa iiga yimid malkuljibriil wey wahuwa nabigo bilcaqiiq togii caqiiqa dhex jiifa dhinacan dulxulayfuuna ka jiifaa nabiga alayh salaam toga an salli buu yidhi tuko fii hada alwaadi mubaarak waadiga almubaaraki la barakeeyey waqul waxaadna tiraahdaa cumratun cumra niyooday fii xajati xaj la dhexgeliyey oo ifraad keliya ha ku tegin mutamaticna ha noqonine qaari noqo xaji cumro isku dar xajatulwadaac weeyaan baabun idaa qaala rabulardi ninkii dhulka iska lahaa hadduu yidhaahdo asagoo la hadlaya dad uu rabo inuu ku wareejiyo dhulkii uqiruka uqiruka waxaan kugu sugayaa ama uqiruka waxaan kugu sugi maa aqaraka allah intuu ilaahay qadaro oo ilaahay kuu qoro iskaga jir dhulkan a iska abuura beertan waxaa ka soo baxayana wax iska soo celi walam yadkur ajalan muddana uunan sheegin macluuman la yaqaano fahumaa labadaasi maalinka dhulka leh iyo kan ka shaqaynayo calaa taraadiihima waxa ay ku heshiiyeen raalli iskaga noqdeen ayay ku dul socdaan oo waa sax weeyaan bu inay saa arrintu ay ku heshiiyaan way bannaan tahay waxba muddo aadan u sheegin oo soo marray biduuni dikri siniin sanad inaadan sheegin oo tiraahdo intii ilaahay qoro ama intaan aan maarata kuu sugo un arag maalintaan iga baxan u danaysa dhulkayga iskale ayada waad ka baxaysaa xadaثana axmed bn miqdaad qaala xadaثana fudayl ibnu sulaymaan qaala xadaثana muusa ibnu cuqbihi weeyaane qaala akhbarana naafic can ibni cumara radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu lah sal sl nabigu wuxuu ahaa وqال cبدالرزاq isg وxuu yihi بن hmاm أخبرna iبن jurayجin qال xadثna موسى بن cقبة عن ناaفع عن iبن cمر أنa cمر بن الخطاaب رضي الله عنه أجlاa wuxuu raray اليهوuda والنصاaرى min أرض الحijاaز buu ka raray yahuud iyo nasaarada ardulxijaaz ayuu ka saaray akhriju mushrikiina min jaziirati اlcarab waa ka saare dardaarankii nabig ala slam wa kaana rasul sal slm muxuu ahaa lamaa dahara calaa khaybara khaybar markuu ku adkaaday oo yuhuudi ka qabsaday araada wuxuu dabcay ikhraaja alyahuudi minha inuu ka saaro wa kaanat ilardu dhulku wuxuu ahaa xiina dahara calayha markuu nabigu u adkaaday oo gacantiisa ay soo gashay lilahi walirasuuli walilmuslimiin in alarda lilahi yuriuha man yasha gacanta muslimiinta soo gashay ilaahay baa iskale rasuulkiisa iyo muslimiintana iskale wa araada wuxuu damcay ikhraaj alyahuudi inuu yahuud ka saaro minha khaybar fasaalat alyahuudu baa ku calaacashay rasuulallahi sal slam waxay weydiisteen liyuqirahum inuu u daayo bihaa ardadan an yakfuu bian yakfuu inay ka kaafiyaan camalaha shaqada beeraley ma tihiin amaan dhulka dhaqaana ka shaqaynayna walahum inay yeeshaan nisfu thamari meelaha ka soo bixi doona musaaqaad wey inay mis yeeshaan miska kalena muslimiinta usoo shubaan tan ay ku heshiiyeen faqaala lahum rasul lah sal slm waa ka aqbala wuxuu yidhi nuqirukum biha khaybar inaad deganaataan oad ka shaqaysaan waa idin sugnay calaa daalika sidaa aad tiraahdeen baadna ku shaqaynaysaan maa shi'naasi intaan annaga doonno waxay la mid tahay uqiruka ma aqaraka allah insha allahu oo kala wey inta ilaahay doono faqaruu way deganaadeen bihaa khaybar xataa ajraahum cumaru baa raray markii dambe markay xadgudub la imaadeen oo shirqoolkoodi iyo dhagartoodii loo adkaysan waayey ilaa taymaa wa ariixa dhulkaas u raray guura buu yidhi wiilkiisa cabdullahi bin cumar xataa waa ku xadgudbeen meel bay kasoo tuureen waa la yidhi way sexreen waa la yidhi lugaha jajabay baabu wuxuu ku saabsan yahay maa kaana min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiisa waxay ahaayeen yuwaasii inuu u kaalmayn jiray bacdan markood bacdan marka kale fi ziraacati wathamri bay iskugu kaalmayn jireen ziraacada beerta iyo himaarta musaaqaadka ayaa dadka shaqo abuur looga dhihi jiray ninkan beertiisa iskale ayaa wuxuu leeyahay war adiga dhinac ka gal ka shaqee xoogaada maal waxay ugu soo celi adna shaqayso marka muwaasaad wey xadaثna mحamed بن mqatili qaal akhbarana cabdالlahi بn mubaaraki qaal akhbarana awزaaعي cabdiرaحman بn cmr can abi najaashi wasmhu caطا abi najaashigan caطا ibn suhayb mawlى raafic ibn khadiij buu ahaa qaala samictu raafic ibn khadiij baan maqlay ibn raaficin can camihi adeerkii buu ka warinaya duhayr ibn raafic ahaa laba adeeradiisa midna duhayr la yihaahdo midna mudahir la yihaahdo ayuu ka wariyaa masalaة اmukhaabara masaladan ayada ee musaaracada mukaabarada qaala duhayr wuxuu yihi laqad nahaana rasuul الlah yumaan la soo booday nabiga calayh salaam baa wuxuu naga reebay can amrin amar kaana ahaa binaa anaga raafiqan mid aan rifqi iyo dhimrin ku haysanay amar aan faa'iide iyo faa'iide iyo dhimrin iyo rifqi aan ku haysanay ayuu maanta nabiga naga reebay oo naga xarimay qultu waxaan idhi buu yidhi raafic baa leh adeerkii uhayr ayaa hadalka watay wuxuu ku yidhi maa qaala rasuul lah sal slam wax alla wixii nabiga uu yidhi wax kastaba ahaatee fahuwa xaqun xaq wey haddii markaas maslaxadaada adduunyada iyo duruuftaada iyo danahaadaba xataa haka dhex arkin soo nabi maxamed kuma hadlin calayhi salaam adduunya iyo akhra maslaxa noogu jirta waana xaq qaala wuxuu yidhi noo sheeg muxuu nabigu reebay qaala nabiga qaala wuxuu yidhi uhayr dacaanii rasuulu llahi ii yeeray calayhi salaam qaala markaasu wuxuu yidhi ma tasnacuuna bimaxaaqilikum ah, maxaad ku samaysaan beerihiina seed oola tacaamushaan ayuu is-aalay qultu waxaana nuaajiruhaa waan ijaaranaa cala arabiici keliga korkiisa meelaha keliga iyo qararkiisaa ayaan dhahnaa niyo iska abuuro wa cala alawsuqi min atamri xoogow wiskiyaal iyo waxa ka bixi doono ulu iyo rubuc iyo washaciir qabandi wax ka bixi doono ayaan dadka ku shaqogelinaa ha wixii kasoo bixi doona buarki ku nasiibsan qaala wuxuu yihi laa tafcalu nabiga alah salaam warsaha yeelina migooyo wey isracuuhaa abuurta idinka aw asricuuha abuuriya asricuuha idinka abuurta aw asricuuha imnuxuha bay ka dhiganta maal u siiya dadkaa abuurtaana siiya aw amsikuuha waxay laga qaata haddaad weydaan dhulkiina iska haysta ee hadhihina ku shaqee qofkan wax majhuulan la ogeyn wuxuu noqon doono qaala raafic baa wuxuu yihi qultu waxaan idhi samcan wa aaca nabiga ilahay soo warka kamaana soo maqlin waan maqlay waan adeecay anigu marka muwaasaadka marka bukhaari yuwaasi bacdhm bacda fi zaraacati watamridaasi dhinacna mukhaabaro way ka soo geli qofkii inaad ku shaqayso dhinacna way ka soo geli kartaa aw isricuuhadan dambe ha abuurto oo siiya beerta asaga ha tabcadee xadaثana cubaydالlahi bn muسى qaal akhbarana alawsaaci can caطاء can jaabir bn cabdالlaahi radي الlahu canهuma qaal kaanuu waxay ahaayeen buu leeyahay saxaabada iyo maarata reer madiina yazracuunahaa kuwa beerta abuurta biثuluثi wالrubci wالnisfi qof baa laleeyahay ka shaqee waxaa soo baxa saddex meeloo meel afar meeloo meel nisow nis anu kala qaadan haddii wax soo bixi waadan ka waran haddii wax soo bixi waayan waba kuma soo harin ah, xoogii baad khasaartay faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yihi man kaana lahu ardun ninkii dhul iska leh dhul beereed ah falyasracahaa abuura o limnaxa ha maaliya dadka maal ha u siiyo dadka maarata ha tabcan karo fain lam yafcal hadduuna sidaa yeelaynin falyumsik arda dhulkiisa ha haysto waxaan la ogeyn wuxuu noqon doono dadkiin ku feera jebinin ku shaqayso oo waxay ka soo bixi doona wax ka keen waxba inu ka soo bixi waaya laga yaaba maxad samayn waa jahaala iyo waxaan la ogeyn wuxuu noqon doono waa qolada qabta mukhaabarada in meel la saaray xaraam tahay masaladii iyo baabkii bukhaari ee soo marray waanogeen iyo saxaabadii wuxuu ka sheegay arrimaha marka waa masale khilaafiya laakiin daahirka xadiidka waxaad moodaa sida cabdullahi bin cumar xataa markii dambe waa tanaasulay in arrintaasi ay gadaashii dambe ay noqoto la nasakhay wii hore wixii hore la nasakhay oo mukhaabaradu ay xaaraam tahay nahaan rasuul can mukhaabara un iska taagnow wa rabiic bnu naafic abu tawba abu tawba oo rabiic bnu naafic la yihahda wuxuu yidhi xadaanaa mucaawiya can yaxya an abi slma an abi hurayra radi alahu anhu qaala qaala rasul a sl nab wuxuu yihi man kaanat lahu ardu ninkii dhul leh falyasnacha ha abuurto oo lyumnaxa maal ha u bixiyo qof ha maaliyo oo beerta tabca ha dhaho akhaa walaalkiis fain abaa hadduu diido falyumsik arda dhulkiisa iska haysto ayuna ka kiraynin xadaana qabiisa qaal xadaana sufyaan an camr qaal dakartuhu lidaawuus baan u sheegay buu leey waa soo marray haddi dakartuhu lidaawuus damiirka wuxuu ku noqon dakartuhu xadiiu raafic binu khadiij dakartuhu xadiiu raafic binu khadiij oo mukhaabaro in la diidaya yaa waxaan u sheegay daawuus ibnu kaysaan alyamani yaan u sheegay mar soo mar sagoo daawuuso ma iska daysid fainahum yazcumuuna anaha anaha ana nabi sal sl nahaa inuu reebay oo kabaqaal faqaala wuxuu yidhi daawuus yuzracu ah, yuzricu ah, qofka waa waa abuuro waa la dhihi karaa yuzricu ah, waa abuursiin karaa oo abuuro waa dhihi karaa waxa ka soo baxana marka suu wata daawus waxaa weeye abuuro oo oh, wax ka soo baxana ila mukhaabaro soo qabaae wax ka soo baxna wa kasoo eli wax ka soo celi maxaa kuu daliila ah haddii la yidhi qaala ibnu cabaas radia allahu canhuma waa kan ibnu cabaas baa wuxuu yidhi ina anabiya sal sl lam yanha canhu ma nahyin ah, nabigu ma nahyin mukhaabarada walaakin qaala wuxuu yidhi an yamnaxa axadukum inuu maaliyo akhaahu walaalkiisa yaa khayru khayr badan min an yaakuda shayan macluuman wax macluuma inuu ka qaato waxaa ka fiican inuu iska siiyo laakiin wixii macluumkaha ee la yidhi ku shaqee qofka ku shaqee haddii la yidhaahdo inay xaaraam tahay macnaheedu ma aha ee waxaa laleeyahay waxaa ka sii fiican inaan waxbaba ka qaadanin saasay marka dadka u maleeyeen mukhabarada in la nahiyey laakiin daawuus hadalka raafic ibnu khadiij waa cad yahay waa cad yahay inuu maaratay mukhabarada uu nabigu diiday bacdi ma yakhruju minha xadana sulaam ibnu xarb laakiin shay macluuma ah hadday tahay loola jeedo dahab iyo fida iyo lacagaha hadday tahay wax la bixinayo ama raashin macluumo la yaqaano oo calaa dimati saaxib اlardi ninka dhulka iska lahaa dushiisa saaran oo hadday beerta dhimatay hadday dhiman waaydoba ninkii shaqaynayey isaga dushiisa uu kuleeyahay hadday tahay iyadoo dhib malaha dhib ma qaala xadaana sulayman bn xarb xadaana xamaad can ayub can naafic ana ibna cumara radia allahu canhuma cabdullahi bn cumar kaana yukri masaaricahu beerihiisuu kiraysan jiray calaa cadi rasul iligi cadi nabi sal xilliga nabiga wa abi bakr wa cumar wa cuثmaan wa sadra min imaarati mucaawiya xilliga mucaawiye inteedii hore ilaa xadiidkii raafic binu khadiij uu soo gaadho uma kadib markii xilligii mucaawiye la joogo xudita waxaa loo sheegay cabdullaahi bn cumar can raafic binu khadiij waxaa looga sheegay ana nabiya sala la alay sl nahaa inuu reeb can kiraayi masaarixi in dhulka la kiraysto oo wax ka soo baxaayo wax lagu kiraysto fadahaba ibnu cumar baa tegey ilaa raafic buu toos u aaday suu mushaafahatan toos oga maqlo warka loga soo laga soo guuriyey fadahabtu macahu buu leeh naafic naafic wuxuu leeh cabdullahi bn cumar baan raacay fasa'alahu cabdulaahi bn cumar baa raafi weydiiyey oo warwarkaasa laga soo kaagaaray in dhulka aan la kiraysan karin oon beeraha aan kira lagu kala waaysan karin waase faqaala wuxuu yihi raafic naha nabiyu nabiga alayh salaam baa nahiyey can kiraa'i masaarici masracada iyo beerta inuu kala kiraysto waxa ka soo baxayo wax kamida lagu kala kiraysto faqaala ibnu cumar baa wuxuu yihi qad calimta waad ogtahay raaficow anaa kunaa inaan ahayn nukrii kuwa kiraysta masaaricana dhulka anaga iyo beeraha calaa cahdi rasuul sal slam inaan kiraysan jiray bimaa cala alarbicaai jamcu rabiic wey rabiicuna waa keliga annahru sagiir keliga yaree beerta waraabiya ayaa rabiic la yidhaahdaa inaan wax ku tabcan jiray oon intaa abuurta intaana noo abuuraan dhihi jiray shaqaalaha wa bishayin shay oo min atibni waagada ka mida marka beerta ay go-do waxa ka soo baxa markii la bixiyo oo midhaha laga soo saaro xogoga waagada inta ku jirjirta ku nasiibsa waxbaa kaaga soo bixi doona meelaha intaas ku gargaraacdo ayaa la yihahda beeraleydaa garanaysaadi sabuulka markii la fintixiyo waxbaa iskaga soo harhari gadaasha dambe iyo afka dambe mise gacaddayda markii la dhaco oo usha lala dhaco ayadoo dhan milihiid waxunba haari haddaad xaabsato halkaa aad dhigato in kalaa kaga soo bixi ama waadada laftirkeedaabaad xoolahaada siisan kartaa oad ku barbixsan kartaa geela iyo mxuaha looda iyo dameeraha iyo siiso waxaasaa lagu kiraysan jiray maxaa warkan xagaalki keentay buu yidhi waa inkiray marka soo maarti kadibna waa isqabtay oo wuxuu yidhi waxaanan ogeyn inuu nabiga ka maqlay baa dhici kartee intaan xaaraan ku dhici lahaa waaba iska joojiyeyba xadaana yaxya bn bukayr qaala xadaana leyl can cuqayl can ibni shihaabin qaala akhbaranii salim ana cabdاllahi bn cumar radi allahu canhuma qaal kuntu aclamu fii cahdi rasuulilah waxaan ogaa xilligii nabiga alay slam an alarda dhulka tukaa in la kiraysan jiray uma khashya kadib markuu inkiray oo saa yidhi ayuu haddana isqabtay uma khashya wuxuu ka baqay cabdullaahi an yakuuna اnabiyu sal slam inuu nabigu yahay qad axdaa mid soo darisiiyey fii dalika masaladan shayan wax lam yakun yacrimu unan ogeyn waxaad ogeyn waa kiiba uu nabigu alay slam sheege oo warkan asaga uu jire dembigi intuu kusoo gaari lahaa faraaba ka dhaaf fataraka waa ka tegay kiraa alardi ardayda kiradeeda waa iskaga tegay waa ka noqday faru kala baxa waraciisay tusaysaa iyo cabsida uu ilaahay subxaana watacaala ka baqaayo iyo sida uu oo iskaga ilaalinaya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka baaba kiraa ilardi bidahabi walfida dhulka ma lagu kiraysan kartaa dahab iyo fido yacni lacag dhulka ka shaqe geedahan rog caradan caragedi beertan abuur waraabi lacag baadna bishii iga taqaanaa ka waran waa banaanta taayada qowla waaxida khilaaf daciifa oo shaad ayaa ku jira wa qaala ibnu cabaas ba wuxuu yihi ina amhala maa antum saanicuun waxaad samaysaan waxa ugu wanaagsan an tastaajiruu waa inaad ijaarataan alarda dhulka albaydaa ee cad ee in la abuurto u baahan min asana ila sana sanad ilaa sanad qof inuu ijaartaba oo yidhaahdo anigaa ijaaranayo lacagtan kuu shubi ama hebelow iga shaqee lacagtan ku siini taasaa fiican buu leehay xadaanaa camar ibnu khaalidin qaala xadaana leyt can rabiicata bn cabdiamaan rabiica bin abi cabdiraxmaan rabiicata bn ra'yi sheekhu maali ah, an xandala bn qaysi an raafic bn khadiijin qaal xadaanii cammaaya wuxuu le raafic labadaydi adeer waa tafriya soo ma artid cammaaya labadaydi adeer waa duhayr iyo mudahir duhayr iyo mudahir wey labadayda adeer baa ii waramay anahum kaanuu inay ahaayeen yukrihuna kuwa kiraysta alarda dhulka calaa caadi xilliga nabiga alay salaam bay kirayn jireen bima yabut cala arbica keliga korkiisa wax ka soo bixi aw shayin shay oo yastaniihi uu soo reeban saaxiibulardi inta kalena iskale laakiin waxaan ku jirin inta intaa intaa adiga tabco ulu iyo ruuc iyo bimaa cala eh, eh, mxua maadaniyaat iyo aqbaal اjadaawil iyo cala rabiici iyo waxaasu sheegi jira bimaa yastaniihidaasi kudhacaysaa yastaniihi saaxiibulardi ninkii dhulkeeda iska lahaa wuxuu soo reebayo ayuu leeyahay intaa iyo intaas mooyeene inta kale adiga tabco intaana aniga ii tabac waxa soo baxa yadeena ku nasiibso fanaha nabiyu baa reebay sala اlahu alيه wasalam can dalika arrinka faqultu liraafic baa waxaan ku iri buu leeyahay ninka qaa'ilka waa abd ninka la yihaahdo xandala binu qays wey wuxuu le faqultu liraafic fakayfa huwa hiya bidanaaniir bidinaari wadirham ka waran lacag haddii lagu kala kiraysto oo le dhulkan iga shaqee lacag baan ku siina faqaala raafic ba wuxuu yihi laysa biha ba'su dhib ma leh bidinaari dinaar iyo wadirhama fidada iyo dinaarka dahabka iyo lacagaha ka farxamay wa qaala leyt ba wuxuu yihi wa kaana aladii nuhiya min dalik lay binu sacd ba wuxuu leeyahay in qof intii la yihaahdo dhulka intaa intaana ka tabco intaana anigaa tabcani wixii ka baxaya dhulkaa wax kaa siini in la yihaahdo qof weyn oo ku shaqey la yihaahdo inay xaaraan tahay caqligaaba keeni bule iyo mandiqa macnihii laga fahmi karaa wuxuu leeyahy waqaala lay ba wuxuu yidhi wa kaana aladii wuxuu ahaaday wixii nuhiya la reebay oo min daalika masaladan ah maa shay weeyaan low nadara ah hadduu fiiriyo dawil midka fahamka u saaxiibka ah bilxalaali xalaasha ee walxaraami kale fahmi kara lam yujiizuhu ayna kolaba baneeyeen lima fiihi waxaa ku jira oo min almukhaadarati qariska tuurnima qariska tuurnimo weyn baa ku jirta ule in qof dhan la yidhaahdo waxa ka soo bixi doona ayaa wax lagaa siin doonaa dhul aan la ogeyn maxa ka soo bixi doona meeqaa beer intii la tabco ay iska ba'daa hadhow deenaadi dhulkaa kuu soo haray ninkii shaqaynaya ee dhacaankiisaba u baxay maxaa asaga u xoolaah maxaa u xoolaah qof walba wuu fahmi karaa waxaan wax ka jira inaynan ahayn saasuu leey marka xaglu ku shaqee xaglu soo ma ya waka arrintaasi waa isku hayaa baabun xadaثana mxamed bnu sinaan qaala xadaثana fuleyx qaala xadaثana hilaal xa وxadaثana cabdالlahi bn mحamedi qaala xadaثana abu caamir الcaqdi qaala xadaثana fuleyx can hilaal bn cali can caطاء bn yasaar can abi hurayrata radي الlahu canhu ana الnabiya salى الlahu عalيه walih waslama kaana yowma maalin buu ahaa yuxadiثu kii sheekeynay wa cindahu rajulu min ahli baadiya isagoo saxaabadiisii u sheekeynaya oo xadiidkii u akrinaya salى الlahu alيه alih wasalam nin reer baadiye oo soo dhaadhacay oo magaalada yimid ayaa xalqada iska soo fadhiistay dhinac buu ka dhegaystay nabiga markaasuu bilaabo wuxuu yidhi ana rajula nin min ahlijanati ahlujannihii ah yaa istaadana rabbahu fi zarci a waxaa imaan doona ee taxaququlwuquuca ah. wax maadi oo dhacay baa laga cabiraa ataa amrullahi iyo eh, arrimahaas oo kale wey marka istaadana rabbahu fi zarci markii ahlujannaha jannada iskugu tagaan oo nin walbaba maala caynun raad walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax alla wixii nafta ay jecladoo dhan ba hortaada ay iska taalla biduuni takaluf iyo kulfo iyo shaqo iyo mashaqo la'aan iyo dhibaato la'aan ay gacanta kuu gelayso quduuftii ah hataa daani ay tahay oo kuu dhowda midhihaas ka gurguranayso nin baa wuxuu marka la istaagay ana rajula min ahli اjanna yaa istaadana rabbahu rabbigii idan weydiisay fii zarci abuur iyo beer beerley baan ahaa beer baan rabaa buu yidhi ilaahayow inaan beer tabcado faqaala lahu ilaahay baa wuxuu ku yidhi alasta fii maa shi'ta war soo ma haysatid wax allaala waxaad doonto oo dhan soo gacantaada kuma jirto maanta oo barwaaqo nooc kasta qaala wuxuu yidhi balaa wax kasta waan haystaa walaakin uxibu waan iska jeclay an azraca inaan beer tabcado ah. qaala wuxuu yidhi nabiga alayh salaam fabaadara markaasuu abuuray fabaadara darfa ilbiriqsi buu ka dhaka dhaqsaday baadara adarfa baadara waxaa ka dhaqsaday oo ka soo degdegay adarfa ilbiriqsi waxaa ka soo degdegay nabaatuhu wuxuu hadda saa u geliyeyba ilbiriqsiba way baxeen wastiwaauhu ekaanshihiisi ay uluumkii iyo quwaaxuu si u istaagay waistixsaaduhu goyntiisa oo sabuulkii la jaraayo isla markiiba karoor fa kaana amhaal jibaali a buuro waxaad moodo karooraha meesha dibba loo tuuray muddo yarba ila waxaa weeyaan ehlujannaha waxay jeclaadaan waa hor yaallaa ilahi hanaga dhiga kuwaas ehlujannaa anugu dare bifadlihi wamanihi waraxmatihi ayib markiiba waa wuxuuba haystaa buuro dhan oo raashina yaa u go-day ninka llahu ilahay baa wuxuu dhihi duunaka ya aadam xun ibn aadam qabso fainahu laa yushbicuka shay wax ku dharjin ma lehe dabacaada wax walba uu dhaafay ah, wixii aad ka dhargeysay eed burwaaqaha eed haysatay waxa aad dalbaysa jeceshahay baa kasii horeeya odood maaragtay aad ishtiheerayso inahu laa yushbicuka shay wax ku dharjin ma lehe faqaala acaraabiyu acraabigii baa wuxuu yidhi saxaabadu waa aamusayaan waa hoganayaan ma hadli karaan acraabigu waa ka waa iska hadlaya sa wax isku fari maayo wuxuu yii wallahi laa tajiduhu nabi maxamed buu hadlaya inaadan helaynin qof kale ma aha ilaa qurayshiyan waa nin reer qurayshiya ninka waxa ku dhaqaaqi doono aw ansaariyan ama wanin reer ansaareeda fa imam asxaabu zarci dadka beeralayda ahee qotidahe beeraha qota waa ayage ayaga un wax beer ilahay weydiisan doono fadaxika nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga ku qoslay sala allah alay wasalam ayib qof walba wuxuu jeclaa waa la garan geel hadii sheegi laha caraabiga laftigiisa soo geli lahaa oo farta lagu fiiqi lahaa beerso lama sheegin waa kuwa marka beeralayda baabu maa jaa fi lkarsi wixii ku soo arooray qarsiga talaalka iyo beeraha la talaalo xadathana qutayba ibnu saciidin qaala xadathana yacquub can abi xaazim can sahl bni sacdin radi allahu canhu anhu qaal in kunaa waxaan ahaan jir lanafraxu kuwa farxa biyowmi اljumca maalinta jumcada aan farxi jiray buui si gaarahan maalinta jumcada iyo nawaastansaneed khudbadooda iyo ajirkeeda iyo saacatulijaabadeeda ma aha masale kalea ku jirta oo xerta iyo dalabatulcilmiga ay ku farxayeen kaanad lana cajuuzun bule habar baan lahayn bule duqdoo habaroo khayr qabta ah ayaa jirtay taakudu soo qabata min usuuli silqin lana baalkaasi silqiga la yidhaahdo asalkiisa waa wax sida kabashka oo kale ahoo caleen buurbuuran salkiisana xoogow badhaca ku leh baalkaasay noo soo siisiibi jirtay kunaa naqrisuu intaan annaga tallaallo yay soo siisiibi jirtay fi arbacaa'ina keliyaha annaga meelaha biyaha maraan ayaan ku taltallaalaynaa isagoo baxayoo caleen weyn yay soo rujinaysaa isagoo salkiisii barihiisii wata markaasay fatajcaluhu waxay yeeli fii qidrin lana dheri aan fii qidrin laha dherigeedii haweenaydaasi ayaad ku ridaysaa fatajcalu fiihi waxay ku dhex dari xabaatin min shaciir xogow qabandaana way ku dhex saydi laa aclamu ma ogi ilaa annahu qaala inuu yiri bule raawigu laysa fiihi shaxmu baruur kuma jirto walaa wadakun xaydhna kuma jirto intaan isku dari jirtay faidaa sallayna aljumca markaan jumcada tukanno zurnaaha waan ziyaarin jirray waan mari jirray faqarabatu ilaynaa markaasay noo soo dhoweyn jirtay oon hordhigi jirtay fa nafraxu kuwa ku farxaanayan jirray biyowmi ljumcati min ajli daalika arrinkaa darteed ah, jumcada waan si weynana maalinta ayadaa xoogo waxaa la heli dheeraada intaas la hagaajiyey waan ku xisaabtami jiray buu le de dadkii hore xerti iyo dalaawatulcilmi waa saas maalmaalin isbuuciiba cambuuro la kariya jiri jirta oo cambuuradaas lagu xisaabtami jiray oo sabta iyo muxuu aha waxyaalahaas aad loogu xisaabtami jiray ayaa jirtay marka wamaa kunaa nataqadaa maanan ahayn kuwa qadeeya walaa naqiilu kuwa qayluushada ilaa bacda jumca ilan qayluulada iyo qadada waxay ka dhigan jireen qabla duhri duhurka intaan la gaarin iyo cuntadooda intay cunaan oo yar saaxdaan iyo ayagoo si fiican u nashaansamaya duhurka tukan jireen innaga qayluula waxaa u naqaanaa bacda duhur qayluulada waa qabla duhur bay ahaan jirta xeerkooda iyo curfigooda walaa mushaxata fi isilaax waxba dhibaato male laakiin jumcada kuma jirto jumcada hallaka lahaa la yidhi waa la kalihi jiray masaajidka baa la fadhiyaa xilligii qayluulada markii la tukada kadib oo cunto la cunaa la saaxan jiray wma kuna nataqada walaa naqiil ila bacda jumcati umaan qayluushan jira oo waxunu jiray xadana muusa bin ismaaciil tabuudaka qaal xadana ibrahim bnu sacad can ibni shihaab azuhri an abi hurayraa radi alahu anhu qaal yaquuluuna ina aba hurayrata yukiru xadiida abu hureyraa saxaabada ka sheeganaya waxay leeyihiin oy u xantaan abu hureyre xadiidkii buu badiyey oo muhaajiriin iyo ansaar raggii nabiga la noolaa calayh salaatu wasalaam labaatanka sano axaadiid ayna sheegin buu mar walba sheegaya abu hureyre un lagu hayaa saasay igu xamanayaanoo anigiiba iga dhigayaan wax taraaray oo wax maarata la yimid wallahu lmawcid ballantu waa ilaahay ah, ilahay baan ku kala baxaynaa qofka khaladka gala iyo qofka aan khalad gelin iyo waa la kala bixi doonaa wayaquuluuna waxay leeyihiin maa lilmuhaajiriina walansaar maxay dhaca muhaajiriin iyo ansaar ay laa yuxadiثuuna u sheegayn bimili axaadiiثi abu hureyre axaadiistood sidoo kale maxay muhaajiriin iyo ansaar u sheegi laayihiin bay leeyihiin oo ay igu cillaynayaan nacam wa ina ikhwatii anaa idiin sheegay wuxuu le walaalahay min almuhaajiriina muhaajiriina kaana yashqaluhum waxaa shuqlin jiray asafaqu bilaswaaq tijaarada suuqa iyo beeca iyo shiraha iyo asafaq la yihahda suuqley bay ahaayeenoo niman suuqa ka dilaala ayay ahaan jireen suuqa wax ka soo dhacsada wa ina ikhwatii walaalahay min alansaar nimankai reer ansaareenaha ansaareed ahaana kaana yashquluun waxaa mashquulin jiray camalu amwaalihim xoolahooda iyo shaqada beeraha ayaa mashquulin jiray nin maanta o dhan beer ku maqan muddo yar markuu salaada uu masaajid kusoo ordaya wax yar dhegaysana kadibna sii ordi ayuu ahaa wa kuntu aniguse waxaan ahaa imra'an qof miskiina miskiina waxaysanin alzamu rasuulallaahi nabiga alayh salaam baan laazimi jiray calaa mili banihi caloosheeda mugeeda haddaaman helo mararka qaarna maba heli jirin nabiga calayh salaam baan siaad fadhin jiray wax allaale wuxuu ku hadlo iyo wax allaale wuxuu sameeyaan duubi jiray oon xifdin jiray oon qalbiga gelin jiray fa axduru waan xaadiri jiray xiina yakiibuun markay muhaajiriina suuqa aadaan ansaarna ay beenaha aadaan nabiga waan la joogay wa waan xifdin jiray xiina yansawn markay mashquulka dartii la halmaamaan kuwan kale anigu intan baan ku celcelin jiray oan xifdin jiray wa qaala nabiyu sal ly slam waxaa intaa iisii dheeraa dadaalka aan bixin jiray duca nabiga calayh salaam iyo baraka nabi ayadana waa gu buu le baraka nabina waa helay ducadii nabiga calayh salaatu wasalaam iyo dadaal labadaasaa helay buu leehay wa qaala nabiyu yowman nabiga calayh salam maalin wuxuu yidhi lan yabsuda ma fidiyo axadan axadun qofna oo minkum idinkiin masawa maradiisa qof maradiisa ma fidiyo meeshan xalqada dhexdeeda ah xataa aqdiya ilaa aan ka bogo maqaalatii haadihi warkan hadda aan wado iyo oraahdayda iyo xadiidkaygan ilaa aan ka bogo halkaa mara ma dhigto qof uma kabacdi deena markaan bogo yajmacu maradii ma aruursado maradii iskuma soo aruuriyo kadib ilaa sadrii xabadkiisa ma saaro xabadkaas iyo meesha qalbiga uu ku jiro maxalulxifdiga ilaa salaxa salaxa jasadu kullu ala yidhi halkaas ma dhigto masaa ma saaro maradii oo duuduubanoo uu saa iskugu qabtay fayansa deena halmaami maayo min maqaalati shayan abadan weligii waxaan iraahday aba ka halmaami maayo saasuu nabig alayh isalaatu wasalaam yani qofkii sidaa yeela ma halmaami doono waxaan ku hadlay buu nabigu sala allah alيh wasalam afku kasii bixinayayba hadalkaa nabigu fabasatu buu lehay abu hurayra markiiba waxaan fidiyey namiratan qayd laysa calaya thawbun maro kale korkayga ma saaro qaydwa aan qaydka ka ahayn qayd yaro korka u saara ayaa markiiba dhigtay buu yidhi waa qaar qaawey abu hurayra waa fadhiya xataa qada nabiyu sala اlahu alيه wasalam ilaa nabiga uu ka bogay maqaalata oraadiisii yan qaar qaawanaa meesha fiirina fadhiyey buu leh uma jamactuhaa maradii baan laalaabtay ilaa sadri xabadkaygaan saartay qof kaloo dhigan kara ma laho ninka u horeeya iskale waxyaalaha noocan oo kale ee bashaa'irtaha degdega ah ee si degdega looga jawaabayo qofka iska leh ayaa iskale uhoreeya qofka u horeeya iskale waa sidii cukaasho oo kale hadi cukaasha bin muxsin radia allahu canhu sabaqaka biha cukaasha ayaa lagu cileeyey kii kale oo waa raba dadka in lagu kala saaro tamyiiz waay abu hurayra radia allahu canhu fahuwa aladii bacaahu bilxaqi buli abu hurayra ilaahaygi nabi maxamed xaq usoo bixiya ku dhaartay maa nasiitu ma halmaamin min maqaalatihi oraahdiisa tilka taa ilaa yowmi hada ilaa maanta maqaaladii nabiga ala slam hadalkiisa nabiga alay salam ma halmaamin buu leh wallahi baan ku dhaartay lowlaa aayataani fii kitaab illah anna waxaad ii malaynaysaan warbadni inaan ka gelaayo waxaanaan sheeg sheegi anna waxaaba iga hadlinaya laba aayadood oo qur-aanka ku jira haddayna aayadahaas aynan ahaynna maa xadatukum inima sheegeen shayan shay abaddan weligii waa aayado ka hadlaaya kitmaanulcilmiga cilmigo la qariyo cuquubada ka dhacaysa iyo goodiga ilahay u goodiye qofka cilmi qariya ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda aayadda ayada <clears throat> kuwa qarinaaya waxaan soo dejinnay ee bayinaad iyo hanuuna markii aan soo dejinnay kadib kuwa ayaga lacanad baa ku dhacdaa layidhi kuwa toobad keenay ilaa raxiim laga gaadho ah, kuwa toobad keenay oo ilaahay u naxariisanaya kuwaa mooyeen ila aladiina taabuu waaslau wabayaru fawalika atuubu aleyh waana tawaabu raxiim ilaa laga gaarsiiy marka abu hurera wuxu le radi allahu canhu aayadahaas laga hadlinayo oo waxu sheeg sheegayaan wailaa waaba iska aamusi lahaa waa iska aamusi lahaa marka abu hurer radi allah anhu marka dambe saxaabada waa fahmeen in waxaan uu yahay mawhiba ilaahay siiyey iyo dadaal badan oo dadka kale uu la dheera inay tahay markii dambe waa u qireen abu hurera axfaduna akaruna xadiian bay dhihi jireen radi allahu canhum jamiica wallahu aclam bilahi towfiq sala allah waslm ala